بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النسابوري رحمه الله وxadaثna mحamed بن مهraan الraaزي waxaan ku soo jiray kitaab kusuuf alshamsi waalqamar kitaab lkusuuf qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii waa isku xugun waxaana soo maray madoobaadka qoraxda iyo dayaxa wuxuu leeyahay laba sababood yaa sheegi kara sababta koowaad sababun sharciyun wa sababun dabciyun labadaa sabab buu leeyahay asababu dabci maxay tahay haddaan ku bilowno sababu dabci likusuufi الshamsi wاlqamar ijtimaac maala dayxii ayaa wuxuu galay qoraxdii iyo dhulkii dhexdooda markaas idhaahna markaa kusuuf baa imaanaya dayuxuna isaguna wuxuu la madoobaadaa ardadii iyo dhulkii ayaa isagana wuxuu dhex marayaa bayna ashamsi waalqamar soo sidaa ma dhahan ayib sababun dabci ama asababu sharciyu sababta sharciga ah maxay tahay yukhawifu allaahu bihimaa cibaadu yuqawif اllahu bihimaa cibaadahu ilaahay wuxuu ku cabsiiyaa oo sababta uu u yeelay sidaas waxaa weeye in addoommaha ay cabsadaan ooy argagaxaan ooy salaad aadaan fafzacuu lisalaad salaadda istikfaarta sadaqada in la bixiyo iskama hor imaanaya marka labadaas sababood hadduu ilaahay subxaanah wa tacaala uu yeelay labadana isagaa iska leh lilaahi alamru lilaahi alkhalqu waalamr khalqiga iyo amarkaba ilahay baa iska leh isagaa halkaa mariyey oo qoraxda madoobaadkeeda saa u yeelay haddana sababtu u yeelay waxaa weeyaane sharcigaa in alla lagu aqoonsado oo la cabsado oo dadku ayna ku sugnaanin khafla oo ayna u malaynin iska caadi ujeeddadaasuu ilaahay subxaanah wa tacaala u jideeyey wa waxadaanaa muxamed bin mihraan araazi qaala xadaana alwaliid bnu muslim alqurashi qaala qaala alawsaaciyu awsaaci wuxuu yidhi abuu camar ahaa cabdiraxmaan binu camr alawsaaci iyo wa hayruhu kayrkiis marka kayrkaasi jahaalada ku sugan nama dhibayso mutaabacu ku yimid iyo cadaf awsaaciba haddaan haysanno cabdiraxmaan binu camr alawsaaci oo ah imaamu shaam waa nugu filanta qaala samictu ibnu shihaab ibnu shihaab azuhri baan maqlay buu leeyahay oo yukhbiru warramaaya can curwata curwa bnu zubayr ibnu cawaam can caa'ishata ka warinaya habareertiis caaisha binta abi bakrin sidiiqa radia allaahu canha waardaaha binti sidiiq ana ashamsa qoraxdii yani qaalad baa ku jirta ana shamsa qoraxdii khasafad way madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaah xilligii nabiga sala allah aleyh wasalam yay qoraxdii madoobaatay khasafad iyo kasafad labadaba way bannaan tahay waan arki doonaa curwa oo leh hadhihin khasafa ee kasafadheh laakiin labadaba axaadiista way ku soo arooreen khasafat calaa cahdi rasuuli illahi sala allah aley wasalam xilligii nabigay madoobaatay fa bacaa munaadiyan nabiga wuxuu diray qof dhawaaqa <clears throat> oo iclaamiya oo dhaha asalaatu jaamica suuqa iyo mikrofon ilan ma jiree suuqa iyo meesha dadka ay joogeen u badnaayeen buu ka soo dhawaaqayaa dadkii buu u soo sheegay oo leeyahay masjidka ha la tago waxaa jirta salaad jamaaco lagu tukane asalaatu salaadu jaamicatun wey mid jaamico ahoo salaadaasi jamaacana lagu tukan fii masjidi iljaamici masjidka la laiskugu tagaaya ee jamaacada iyo jumcada lagu tukaday ee iskugu tagaa oo salaat alkusuufa iyadu waxaa lagu tukani masaajidda musallaha iyo bannaanka loola bixi mahayo asalaatu jaamica sidaasuu leeyahay waxaa kaloo la xarakeeyaa asalaata jaamica yacni uxduru salaata xaala kownihaa jaamica ay tahay iyadana waa ku bannaan tahay faijtamacuu dadkii baa soo aruuray oo soo diday masjidkii bay soo galeen wataqadama nabiga calayhi salaam baa horay u istaagay oo safkii salaaddii buu galay meeshii lagu galay buu galay fa kabbara waa kibaartay oo allah akbar buu yidhi wa sallaa arbaca rakacaat afar rukuucood buu la yimid rakacaadku waa rukuuco fii rakcatayn laba ragcadood gudahood ah iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood waa laba ragcadood oo ragcad walbaba waxay leedahay laba istaag iyo laba rukuuc iyo laba sujuud bay leedahay oo marka samica allahu liman xamida la yidhaahdo oo sujuud ilaadi lahaa qiraa lasii bilaabayaa qiraa la bilaabi qiradaasi faatixadii ma ku jirtaa mise faatixadu qiyaamka hore iyo istaagga hore ku jirtaa bay culimmadu isku hayaan labadaba waa mas'ala khilaafiya oo culimmada isku khilaafsan yihiin oo qaar baa waxay doodooda ay ku doodayaan leeyihiin wax kasta oo salaatulkusuufka dhexdeeda dhacay hadday noqoto dheereentii qiyaamka iyo rukuucda iyo sujuudda la dheereenaya iyo wixii nabiga salaada gudaheeda uu la yimid oo xarakaad ah waa la soo wada naqliyey marka haddii uuna nabiga faatixada uunan tukan uunan akhrinin faatixa fi lqiyaami aani min alrakca aluula waaniya ragcadda koobaad iyo midda labaad qiyaamka labaad ee ictidaalka samic allahu lixamd markii la yidhaha hadduuna faatixa akhrinin nuqila ilayna waana lasoo naqlin lahaa bay dheheen marka wuu akhriyey qira'a baa la yidhi qiradaana faatixa iyo qur'aanka kale waa soo wada gelayaa qiyaam kastana asalka wuxuu ahaa in qirada iyo suuradda kale horteeda faatixa la akhriyo wa calayhi faatixada in la akhriyo weeyaan mar walbaba qaar baa saa ku tagay qaarna waxay leeyihin maya ee eh, qiyaamka labaad waa taabic wuxuu raacsan yahay oo farax ka yahay qiyaamka hore kaa horena faatixadiisi la akhri wataabicu taabic waxadaanaa muxamed bnu mihraan qaala xadaana alwaliid bnu muslim qaala akhbarana cabduraxmaan bnu namirin annahu samica wuxuu maqlay ibnu shihaabin yukhbiru can curwa bni zubayr can caaisha radia allahu canha ana nabiya nabiga calayhi salaam jahara wuxuu la jahray fii salaati alkhusuuf biqiraa'atihi qirada ayuu la jahray jamhuurtu waxay qabaan kusuufu shamsi qoraxda in qirada la siraysanayo lala jahraynin oo xilligaa maalinta ay hadday qoraxdii madoobaatay qirada hoos baa loo akhrinaya waxayna deliishanayaan salaadaha siriga ah salaadaha mahaariga ee maalinta lala imaado waa siri waxyaroo lasoo reebay oo jumcadoo kala mooyeene ta labaadna waxaan arkaynaa saxaabadii oo takhmiinisay oo leh naxwan min suurati albaqara waxay leeyihiin naxwan min suurati albaqara wax suuratulbaqara oo kale ayuu nebigu taagnaa marka suuratulbaqara oo kale markay leeyihiin hadday maqli lahaayeen suurad hebla bay dhihi lahayen magacay sheegi lahayen laakiin oo kale macnaheedu waa qiyaas qiyaastana waxaa keenay ma maqlaayaan waxuu akhrinaya nabiga calayh salaatu wasalaam taana waxay tusaysaa salaada sirri bay hoosba loo akhrinayay halkaasay ka boodeen amaa qolada waa jahri leh imaam nawowi uu leeyahay wa haadaa cinda asxaabina uu leeyahay waxaa weeyaan lafdiga xadiidkay qaateen jahara fii salaati alkhusuuf buu la jahray biqira'atihi fa sallaa nabigu wuxuu tukaday arbaca rakacaad afar rukuucood fii ragcatayni laba ragcadood gudahood ahaatay iyo wa arbaca saajidaad afar sujuudood waxaa isbedelay marka muxuu yahay rukuucii sujuuduhu awalba afartaasay ahaayeen oo ragcad walbaba laba sujuud bay ahayd laakiin waxaa isbedelay waxaa weeyaan xagga rukuucda oo ragcad walbada laba rukuuc bay leedahay qaala zuhriy wuxuu yidhi wa akhbaranii kaiir bnu cabaas can ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu cabdulaahi can inabiy sala allah aleh wasalam annahu nabigu sallaa wuxuu tukaday arbaca rakacaatin afar oo fii ragcatayni laba ragcadood gudahood ahaatay wa arbaca sajdaatin iyo afar sujuudood qaala xadaanaa xaaji bnu lwaliid qaala xadaanaa moxamed bnu xarb qaala xadaana moxamed bn waliid zubaydi azubaydiyu buu iska dhaa'in badan can zuhriy moxamed bn muslim qaala kaana kaiir ibnu cabaas wuxuu ahaa yuxadiu kii warrama ana bna cabaas cabdulaahi bnu cabaas kaana inuu ahaa yuxadiu kii ka warrama can salaati rasuuli illaah salaadii nabiga calayh salaam yowma kasafat ishamsu maalinta qoraxda madoobaatay bimili maa xadaa curwa xadiidkii curwa uu can caaisho ka wariyey oo kale ayuu zuhrina wariyey marka mutaabaco weeyaan waxadaana isxaaq bn qaala akhbarana moxamed bnu bakrin qaala akhbarana ibnu jurayjin cabdilmalik ibni cabdilcaziiz qaala samictu caطa ibna abi rabax yaquul samictu cubayd ibni cumayrin yaquul xadaanii man qof baa ii warramay mankoon usadiquu rumaysanayo xasibtuu waxaan u malayn buu leeyahy yuriidu caaisha caaisho inuu ka wado qofkaa uu sheegayo uu leeyahay cubayd ibnu cumayr xadaanii man usadiq inay caaisho tahay maxaa yeele xadiidka kusufu shamsiga waxaa aad u berisaa caaisha radi allahu canha iyo walaasheed asmaa bint abi bakar anna shamsa qoraxda inkasafad way madoobaatay calaa cahdi rasuulillah xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaama waa istaagay nabigu qiyaaman shadiida qiyaam istaag daran yacni istaag dheer oo culays iyo xanuun dadku ay dareemeen yaquumu nabigu waa istaagnaa qaa'iman xaaluu taagan yahay yaquumu waa istaagaya qaa'iman ay qiyaaman istaag uma kadib yani qiyaama tawiilan istaag dheer uma kadib buu yarkacu rukuucayaa wax suuratulbaqara la akhriya oo kale buu taagnaa waa rukuucay rukuucdiina waa dheereeyey uma yaquumu waa istaagay uma yarkacu waa rukuucay haddana oo intuu rukuucdii ka kacay hore yuqira haddana akhriyey waa soo rukucay mar labaad isla ragcaddii koobaad nacam uma yaquumu waa istaagay uma yarfac waa rukuucay waa ragcaddii labaad ragcatayni laba ragcadoodoo cafwan yaquumu qaa'iman uma yarkacu uma yaquumu wuxuu ka wadaa waa ragcaddii koobaad waay oo masaladan waxay khilaafsan tahay riwaaya almashhuura ayay khilaafsan tahay oo muttafaq calayhi ah ayada iyo riwaayooyin kale noo soo imaan doono waxaa jira shaad ah oo imaam muslim raximahullahu fii saxiixihi uu ku soo arooriyey halkan wuxuu ku wadaa ragcad walbaba maanta wuxuu ka dhigay saddex rukuucood tii labaadna saddex rukuucood marka waa sita rukuucaad fii ragcatayni wa arbaca sajdaad waa lix rukuuc oo laba ragcadood leh iyo afartii sujuudood saas wey marka yaquumu qaa'iman uma yarkacu waa rukuuci waa kow uma yaquumu waa istaagaya isla ragcaddii koobaad rukuucdiibu ka kacay markaasuu taagnaanoo qira akhrinaya uma yarkacu waa rukuucaya waa rukuuc labaad uma yaquumu waa istaagaya waa qiyaam saddexaad uma yarkacu waa rukuuc saddexaad wey fii ragcati luula wey ragcaddii koobaad ba weeyaan marka maxay noqotay ragcaddii labaadna sidiioo uu yeelay saddex markaa iyo saddex bay noqonaysaa marka ragcatayni fii alaai rakacaat wa arbaca sajdaad ragcatayni fii alaai rakacaat muxuu ka wadaa marka muxuu ka wadaa ragcatayni laba ragcadood fii alaai rakacaat saddex rukuucood leh ee fii kulli minhumaa ragcatayni laba ragcadoodoo fii alaai rakacaatin ay fii alaai rukuucaatin saddex rukuuc leh fii kulli minhumaa baa ku jirta meesha mid walbaba maxay yeelatay saddex rukuucood wa arbaci sajdaatin iyo afar sujuudood marka halkan waxaa weeyaan waa lix rukuucood oo ragcad walbaba saddexa yeelatay faاnsarafa nabiga salaaddii buu ka gadoomay walxaal qad tajallat ishamsu qoraxdii ay iftiintay oo mugdigii uu ka baxay wa kaana wuxuu ahaa nabigu idaa rakaca markuu rukuuco qaala wuxuu dhihi jiray allaahu akbar ayuu ku rukuuci jiray uma yarkac waa rukuuci jiray kadibna wa idaa rafaca hadduu kor u qaado ra'sahu madaxiisa rukuucdau ka kacana qaala wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamidah faqaama waa istaagi jiray haddana faxamida allaha wa ahnaa calayhi waa qiyaamkii labaad faatixadii baa la akhrinayaa markaa waa saasa lagu wadaya kadib markuu salaaddii bogay nebiga calayh salaam way meeshare faqaama waa istaagay salaaddii markuu bogay kadib xadiidku waxaa weeya dhuruqdiisa badanoo soo noqnoqonaysa marra waa gaabin marra waa dheereenaya faqaama waa istaagay nabigu bacda man sarafa min asalaad weeyaan markuu salaaddii ka baxay faxamid allah waa khudbadii wey ilaahay buu ku xamdiyey wa ahnaa calayhi waa ammaanay khudbadii weeyaan khudbadaana waxaa soo sheegnay culimmada waxay iskugu khilaafeen laba aragti fuqahada maxay tahay hal hiya khudba hal hiya khudba caarida am hiya khudbatun raatiba ma khudba caarida ahaa oo nabiga qoraxdii markay moodoobaatay salaaddii uu tukaday warar buu maqmaqlay hadalla la sheegsheegayo la leeyahay qoraxdii waxay la moodoobaatay wiilkii nabigaa dhintay maalintaasoo ku soo hagaagay saasay la moodoobaatay marka inuu arrinkaa nabiga calayhi salaam uu ka jawaabo darteed buu u istaagaye qorax madoobaadku khudba raatiba ah ma laha iyo may khudba raatibay leedahay mar qoraxda moodoobaatoo salaadda la tukado imaamka iyo muslimiintu waa inay isbaraarujiyaan oo xaaladan ayadaa lagu baraarugo oo alla loo toobadkeeno oo istikfaar lala imaado oo sadaqa la bixiyo oo salaad la tukado arrintaas yukhawifu allahu bihima cibaada cabsigelinta ilahay nugu cabsigelinaayo laisxasuusiyo wa hada huwa wlaa waa arjax bay qaar culimmada ka mida leeyihin saasa xoog badan raajixa maxaa yee nabiga khudbadii caadigeed buu la yimid siduu u khudbayn jiray xamdigii iyo farihii iyo wacdigii iyo intiiba waa sheegay sala allahu aleh wasalam asalkana waa sidaa uma qaala wuxuu nabigu yidhi ina shamsa qoraxda waalqamara dayaxa laa yankasifaani lama madoobaadaan limowti axadin qof dhintay hebel baa dhintay iyo nin madaxaa dhintay iyo qoraxda maanta waan garanay waxaase la madoobaatay ma jirto alajraamu asamaawiya laa tu'afir alarda wamaa fiiha ajraamtaa samaawiga ah cirka ka dhacaysa dayaxa iyo qoraxda iyo xidigaha waxaas koonka ka jira cirka ka jira ardada saamayn kuma laha dhimasho iyo dhalasho midnaba roob da'ay iyo roob la waayo midna shaqa kuma laha ilaahay subxaanau wa tacaala aayaad uu leeyahay weeye fawaa'id bayna noo leeyihiin xigmaana ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay markay hore ay isku sugan yihiin sidooda iyo markay wax isbeddel ku imaadaba xikma iyo dan buu ka leeyahay xikamta wixii la sheegayna waan qaadanaynaa sidaasaan u fahmaynaa wixii kalena allahu aclam baan dhahaynaa laakiin ilaahay waa xakiim caliim ah wax walbaba wuxuu dejiyaa mawdicii loogu talagalay marka waa alla waxaa weeyaan subxaana wa tacaala kownkiisa iyo maamulkiisa wax ciyaar ah iyo wax macno la-aan la'aanahoo ka dhacaya ma jiro wax walbaba wuxuu ku salaysan yahay faa'iide iyo xigmo iyo macnuu ku salaysan yahay laa yankasifaani limowti axadin qof dhalashadiis walaa limowti axadin qof dhimashadiis walaa lixayaatii iyo dhalashadiisa noloshiisa qof baa nool iyo qof madaxaa jiro oo yacni daraaddee qoraxdu ay la madoobaatay ma jirto walaakinahumaa qorraxda iyo dayaxu min aayaatillaahi bay ka mid yihiin aayaadka alle ee waxdaarida alle lagu garto subxaana wa tacaala wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidun wax walbaba waxaad garanaysaa waxdaaniyad ilaahay buu kutusaaya alaharu tadullu cala almasiir waalbacratu tadullu cala albaciir ninkii caraabiga ahay la yidhi kayfa carafta rabbaka marka wuxuu yidhi wax walbaba raad raadku wuxuu kutusaayaa wixii meesha wax inuu maray saalada geela waxay kutusi neef geela meesha inuu maray marka aayaadkaas kowniga ee cirka iyo dhulka iyo intaas oo makhluuqaad ohoo ah indheheenna ku aragno noo muuqda miyayna ku tusinaynin khaaliq abuuray oo ka dambeeya keligiina ahoo maamulka isaga uun maamulayo inuu jiro miyayna ku tusaynin buu yidhi fitradaasu ku gartay waxdaariyada ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka kowniga ee tadabburayno wax badan oo iimaaniyaad ah oo yaqiina ayaa laga helaa marka qoraxda iyo dayuxu aayaadkaasi ka mid yihiin kowniga ah sida aayaadka tanziiliga ee qur'aaniga ah ee kalaamka alle ee waxyiga aayaddu uu yahay lagu wacdi qaato lagu waana qaato ayaguna aayaadkaas indhahan ku aragnana ilahay bayna tusahayaan subxaanahu wa tacaala qudradiisa iyo qayuumiyadiisa iyo maamulkiisa iyo tadbiirtiisa aayaatun min aayaatillaahi yukhawifu allaahu bihima sababtood buu ilaahay wuxuu ku cabsinayaa madowga ka dhacaaya iyo ku dhacaya cibaadada addoomihiisa addoomuhu ku cabsigelin qudrada ilaahay awoodda uu leeyahay subxaana wa tacaala <clears throat> in qoraxdii iftiinka badneed ee kuleelka badneed ee meeshaa kore ilaahay intuu geeyey <clears throat> wax alla wixii qabow dhamma intay soo dhaaftay dhulka kuleelkeedii laga dareemayo iftiinkeedii inuu hal mar madoobayn kara subxaanahu wa tacaala marka in lagu baraarugo weeyaan in lagu baraarugo qof kaloo sheegan kara ma jirteen allah ka dambeeya mar baa imaan doontaa qorraxdii xaggaan ka sugaynay sharqi iyo qorax ka soo bax iyo muxuu ahaa waa beri inay ka soo baxdo galbeed inay ka soo baxdo ayaa imaan doontaa sidaa marka taana qariib mooho oho layaab ma leh kolba hadduu qoraxda la madoobay oo dayxii oo kownka asaga ku tasarufaayo inuu xaggaana ka soo saaro waxba kuma ahee intaan marka tan ay dhacday tu ka weyn baa soo socotay ku cibro qaata wey toobadii iyo istikfaartii badiya maalin waxaa jirta aan toobad la aqbalaynin markay qoraxda ka soo baxdo meesha ay u dhacdo toobadda albaabkeedii waa la xidhay buu nabigu sala allah aleh waali wasalam waa fursad qaali ah labada xaalo ee toobadda la xidho markaas iyo markaa naftu qofka ay hayso oo markaa asagaa toobaddii waa laga joojiyey khalaas ah marka xilligaa in lala sugana ma aha toobadkeenka waan toobad keeni doonaa iyo waxbaa ii dambeeya iyo waa adduuna waa iska baashaali iyo waxaan qaadanayaa fursadda iyo raaxad waxaad tidhaahdo waxaasoo dhanba waxaa weeyaan waa ghuruur waa shaydaankii nagu kadiyey iyo naftii iyo shahwadeedii oo iska daba soconay noqonaysaa marka warwar walbaba qofka waa inuu digtoon yahay isagoo taxadarayo digtoon waa inay geeri u timaado <clears throat> ninkii jecel nabiga calayi salaam wuxuu yidhi man axabba an yudkhala aljanna wayuzaxzax can الnaar falta'tii maniyatuhu wahuwa yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhir isagoo ilahay aakhiro rumaysanoo mu'minaho isku toosan geerida haw timaado walyaati ila اnnaasi maa yuxibu an yu'taa ilayh waxa uu rabo dadka inay kula dhaqmaanna qaabkuu rabo in lagula dhaqmo dadka ha kula dhaqmo mucaamilada marka waa xaqi ilahay xaqi aadamaha weeyaan faidaa ra'aytum haddaad artaan kusuufa madoobaasho fadkuru llaha ilaahay xusa xataa yatajallaya ilaa ay ka iftiimaan oo muxuu ahaa xataa yatajaliya ilaa ay ka iftiimaan oo nuurkii uu noo soo noqdo ilaahay xusa xusida maxaa ka mid ah salaaddii baa ka mida oo horgalka ah waxadaanii abu qasaan almismiciyu wa muxamed bn muhanna qaalaa waxay yidhahdeen xadaanaa mucaad wahuwa ibnu hishaam qaala xadaanii abi can qataada ibnu dicaama saduusi can caطaa ibn abi rabax can cubayd ibni xumayrin can caaisha radi ana nabiy allahi sala allah alay waslam sallaa wuxuu tukaday sita rakacaatin lix rukuucood iyo waabac maca sajdaad afar sujuudood riwaayada hadda soo marayna wuu ku fasiraya ku caddaynaya waxay ku caddaatay marka riwaayada muslim waxay caddaynaysaa ragcad walbaba inuu laba saddex rukuuc ay lahayd tii kale saddex lix rukuucood marka wa hada calaa khilaafi ma ttafaqa bihi shaykhaan xadiidka muttafaqe ee bukhaari muslim isku waafaqeen buu khilaafsan yahay tan waxaa ka sii daran riwaayada noo imaan doontae musanifka uu baabaysan doono siddeed rukuucood in lala imaado oo labadii ragcadood ragcad walbaba afar tanna afar ay yeelato iyo riwaayadan labada riwaayadoodba waa shaad shaad maxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu hiqa liman huwa arjax minhu qof hiqa ah oo ruwaadan xadiidka warinaysa waa calaa shardi saxiix muslim waa dadku shardhistay waa dariiqiisii waa raggiisii weeye raggan wax ka warinayo oo wax dhibaataa ma qabaan oo xadiistii uu shardhistay inay saxiix yihiin darajada u koraysa weliba ay yihiin sixadooda dadkii uu u shardistay ee xufaadda ahaa ee iqaadda ahaa ee cuduushaha labdigoodana uu taamka ahaa ayaa sanadka ku jira laakiin xaggee ishkaalka ka yimid dad ka badan oo ka raajaxsan xagga iqanimada ama xagga dabdiga ama xagga tirada yay khilaafeen haddaad maqashashaad waxaa weeyaan waa qof fiqa ah oo dad ka fiqaysan ama ka raajixsan khilaafay wey shaad macnaheedu ma aha raawi daciifa ku jira sanadka ma aha raawigu daciif ma aha laakiin cilaa gashay xadiidka mukhaalafa waxa la yidhaahdaa gashay mukhaalafatan liman huwa arjax minhu dad ka raajixsan ayuu khilaafay maca annahu uu iqa yahay laakiin cinda tarjiixi marka marka la kala rajaxaayo labadaas riwaayo riwaayat alakar muqadam riwaayadaas dadka badan ay warinayaan ama kuwa iqanimadooda ay badan tahay ama kuwa ruwaadda dadkay ka warinayaan laazimay ee suxbo iyo la socodkooda lagu yaqaanay wakhayriha min almurajixaat waxyaalo badan baa wax lagu kala rajaxaaye marka wixii qofka tarjiixiisa uu badan yahay ayaa laga hormarinaya qofka asbaabu rujuxaankiisa uu yar yahay marka xadiidkan asaga ah iyo midka noo imaan doonaba waa marjuux marjuux markay noqdeen maxaan dhahaynaa laqabka iyo magaca ay siiyeen mustalaxa muxuu yahay shaad shaadna xukunkiisa muxuu yahay cadamu lqabuul inaan la aqbalin wey xadiid maqbuula maaha xadiidka shaadka maqbuul maaha lama aqbalayo marka sababtuna waxaa weeyaan sababta kale caddaynaysa waxaa weeye nabiga qorax madoobaadka calayhi salaatu wasalaam xilligiisii hal maray qoraxda madoobaadka markaasna waxay ahayd markuu wiilkiisa ibraahiim nabiga calayhi salaam u dhalay asagoo laba sara gaarin oo la nuujinaayo nin la yidhaha abu sayf magaalada madiina dureedkeeda degganaa uu islaantiisa ay u nuujinayso qayn ahoo tumaal dadka biraha tumaaha waa kii uu nabiga booqan jiray markii dambe asagoo sakaraada uu tagay oo nafta hayso nabiga ilmeeyey sala allahu aleyh waalih wasalam qisadii mashhuurkaheed ee ibraahim nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa uu ku dhintay ee nabigana uu dhihi jiray calayhi salaam tadmacu lcayn oo yaxzanu alqalb walaa naquulu ilaa maa yardaa oo maa yurdii rabbuna wax rabbigeenna uu raadi ku yahay waxaanayna ku hadlimayn marka maalintaasi qoraxdii madoobaatay marka qoraxdu ma madoobaanin maalintaa waxaan ka ahayn waa kow ibraahiimna maalintaa waxaan waxaanayn ma dhiman hal maalin unbuu dhintay laba ibraahiimna ma jiraan waa hal ibraahiim sidaa darteed baan la dhihi karin tacadudu duruq ama tacadud lqisas tacadud qisa lama dhihi karo oo marna nabigu wuxuu tukaday ragcad walbaba laba rukuuc marna wuxuu tukaday ragcad walbaba saddex rukuuc marna wuxuu tukaday ragcad walbaba afar rukuuc oo siddeed rukuucood bay noqdeen maxaa yeeley qisadaa tacaduday oo dhowr jeer bay qoraxda moloogato nabigu u tukaday lama dhihi karo kusuufku hal buu ahaa ibraahim dhibashadiisana mar bay ahayd laba ibraahimna ma jirin halkaa marka waxaa imaanaysa <clears throat> wax kale oo kuu soo haray ma jirto jamciski waa suuroobi waay in la jamciyo riwaayaadkaas oo lama jumcin karo sidaa darteed baa waxaa kuu soo hadhay inaad aado baabu tarjiix in la kala rajaxo muttafaqa calayhi shaykhaan muqadamu minman farada bihi axaduhumaa labada sheekh ee bukhaariga muslim waxay isku waafaqaan ayaa laga hormarinayaa wixii mid uu la keli noqdo sidaa darteed bukhaari ma soo saarin sita rakacaad iyo amaaniya rakacaad yani rukuucaad baan ka wadnaaye sida xadiidka lafdigiisa u yahay ma soo saarin bukhaari riwaayaedka asaga ma soo saarin wuxuu ku kaaftoomay riwaayada mutafaqa oo ah racataani fii arbaca rukuucaatin fii rakcatayni wa arbaci sajdaad laba ragcadood oo ragcad walbaba laba rukuucood leh iyo afartii sujuudood taas way bukhaari wuxuu ku tegey muslimna riwaayooyin fara badan buu ku raacay labada riwaayada marka shaad bay noqdeen washaadu hayru maqbuul la aqbali mahayo saas weeye marka baabun wuxuu ku saabsan yahay dikru cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa sheegidiisa walciyaadu biاllah fii salaati khusuufi qoraxmadoobaadka dhexdiisa lagu sheegay oo nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam naartii jahannama iyo jannadii labadiba waa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalintaas waxadaanaa cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu qaal xadaanaa sulaymaan yacni bn bilaal can yaxya can camra binti cabdiraxmaan ana yahuudiyatan islaan yahuudiyada cajuuza hatal caaishata caaishay u timid tas'aluhaa iyadoo su'aal weydiisanayso dawarsanayso waxbay weydiisanaysa madiina lagula degan yahay marka waa iska soo qaraab dooratay oo caaishay wax weydiisatay fa waxay tidhi haddii wax la siiyey ama ay dhaqaaqaysay acaadaki illaah ilaahay kaa badbaadiye min cadaabi alqabri qabri cadaabkiisa allah kaa badbaadiyo ilan dadkii towreedii waxbay haystaan oo waxbaa baaqi ahoo xaqi ay ka haystaan cadaabalqabri allah kaa badbaadiyo caaishana weligeed mayna maqalba cadaabulqabri qaalat caaisha waxay tidhi faqultu waxaan yaa rasuula allah rasuul allow yucadabu naasu dadka miyaa la cadaabaa fi lqubuuri qubuurta baa lagu cadaabaa qaalat camra waxay tihi faqaalat caaisha waxay tihi qaala rasuululah nabiga alay slam wuxuu yidhi caa'idan billaah ilahay baan ka maangallay ilahay baan ka maangallay buu ku jawaabay rasuulka calayh salaam looma caddaynin marka nabiga in qabri cadaab qabri uu jiro kadib baa loo waxyooday rasuulka calayhi salaam oo uu laasimi doonaa inuu ilaahay ka magangalo salaad walbaba cadaabulqabriga uma rakiba nabiga calayh salaam rasuulu sala allah alay slam wuxuu furay daata qadaad markaba gaadiid buu nabigu fuulay magaaladuu meel ka yar aaday dan buu u baxay fakhasafat ishamsu qoraxdii waa madoobaatay waxaa dhici karta wiilkiisii dhimanayay nabigu inuu aaday duleedka xawaalida madiina qoraxdii waa madoobaatay qaalad caaisha waxay tidhi fakharajtu waan baxay bay tihi fii niswatin haween anoo la socdo bayna dahray alxijri bayna dahray alxujari guryihii nabiga calayhi salaam dhexdooda filmasjidi xagga masaajidka ayaan u baxnay filmasjidi ee ila almasjidi masjidka xaggiisaan u baxnay annaga oo guryihii nabiga dhex soconna dahraanaydu waa iska muqxam ee bayn alxujar guryaha nabiga calayh salaam baan saa u dhex qaadnay filmasjidi masaajidka xaggiisaana aadnay inay masaajid kusoo tukadaan bay rabaan fa rasuulu llahi sala allah alay slam nabigaa yimid min markabihi gaadiidka uu saaraa ayuu nabigu ka yimid calayh salaam oo ka degay xata intaha wuxuu nabigu yimid ilaa musallaah masaajidkii buu soo galay markuu tukanayo meesha uu istaagi jiray imaam buu ahaaye halkaasaa musallaha loo wadaa ee musalla ciid ma aha xata intaha ilaa musallaah uu ku tukan jiray alladii kaana yusallii fiihi uu ku tukan jiray min almasjid masaajidka ayuu soo istaagay faqaama waa kacay waa istaagay wa qaama annaasu dadkii oo soo aruuray oo loo dhawaaqay oo isku imaadayna waa kuwan waraa'ahu gadaashiisay safteen qaalad caaisha waxay tidhi faqaama qiyaama istaag buu nabigu istaagay dawiilan dheer uma rakaca waa rukuucay fa rakaca waa rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan dheer uma rafaca rukuucdii koowaad buu ka kacay faqaama waa istaagay qiyaaman dawiilan istaag dheer iyo qiro dheer buu sii galay wa huwa qiyaamkan iyo istaaggan dambe duuna alqiyaami alawal istaaggii hore uu salaadda ku bilaabay waa ka hooseeyaa waa ka gaaban yahay uma rakaca waa rukuucay fa rakaca waa rukuucay rukuucan rukuuc dawiilan dheer wa huwa duuna dalika rukuuc waa ka yar hooseeyaa uma rafaca rukuucdii labaad buu ka korkacay ka kacay waqad tajallat ishamsu markaa uma rafaca waa ikhtisaar xadiidka ragcaddii koobaad taasuu yeelay tii labaadna sidoo kale labadii ragcadood buu tukaday salaaddii buu ka baxay waqad tajallat ishamsu qoraxdina waa iftiintayoo mugdigii waa ka baxay faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innii qad ra'aytukum waxaanina arkay qad ra'aytukum waxaanina arkay dadoo oo ogahay oo lay tusay oo la ii waxyooday tuftanuuna inayna imtixaami doona filqubuuri quburta ka fitnati dajaal masiixu dajaal fitnadiisa oo kale ninkaasoo fitno badan dad badan oo muslimiin muwaxidiin kaab kaab ahaa yaa maalintaa gaaloobi markuu dajaal soo baxo oo dhi war ninka wuxuu sheegay waa run ilaah buu sheeganaya walciyaadu billaah ilahay buu sheeganayaa samadiibuu la hadli dhulkiibuu la hadli waxaad naar moodu wataa waxaa janno moodana wuu wataa wixii diido abaar baa ku dhici wixii kala barwaaqo yaa qulquli dahabkii waa daba socda marka dadkii dadkiideenna dacfi liimaan waxaa ku dhacaya waswaas iyo shaki kadibna qaar badan baaba gaaloobi haweenka u badan buu nabiga calayh isalaatu wasalaam walidaalika madiina waxaa la yidhi reer madiina haweenkooda xirxidhayaan haweenkooda xirxidhi ila haweenka waxyaalahaasi inta badan waa u nugul yihiin halka hadduu qof ka dhawaaqo oo yidhaahdo waxaa iskugu imaado waxbaa lay tusay kaalaya haweenunbaa giblanoo iskugu tegi oo ah, meesha ku aruuraya marka haweenkay cidcidayana reereebayaan ilaan madiine ma soo geli kareen makana ma soo geli kareen laakiin wax alla wx munaafaqabaa baxaya u tagaya nabiga calayi salaam wuxuu yidhi dajaal fitantiisa wax ka weyn dad muslimiin ah oo gaaloobay iyo haddana wax maaragtay aan loo sabri karin oo dhibaato iyo xanuun ah ayuu dadkii marinayaa iimaankiisa qofku ilaahay xoojiyey unbaa sabraya oo adkaysan karaa muddo yaroo kooban weeyaane afartan beri oo maalin u horaysa ay sanad u dhiganta maalinta kalena bil maalinta kalena toddobaad maalmaha kalena ayaamiku ayaamikum maalmihiinna intaa weeyaano qofka hadduu samro intaa kadib nabi ciisaaba soo degiya oo dili doona fitanta ninkaasi dajaala uu dadka fidnayni mid lamid ah iyo imtixaanka dadka uu mariyey ee la kala qaadaayo mukhliska mu'minka ehe sabri iyo midka kale sidaasoo kale waxaa loo imtixaami doonaa buu nabigu yidhi dadka fi lqubuuri qubuurta gudaheeda imtixaan adag ayaa qabrigana ka jira aad u culus laba malag oo dhawaaqooda iyo suuradooda iyo qayladooda iyo muuqaalkooda laga argagaxayo oo mufaaja ahoo qofka ku soo kadin saasta ilka loo dhigaba dadkii oon ka dareerinba waa la taagan yihiin imtixaan bay marka weydiinayaan aad u culus laakiin qofka mu'minkaee muuqinka ee iimaanka leh aan culays ku ahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sugayo yuhabitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira dadka mu'miniinta ilahay baa kelimada tawxiidka iyo xaqa ku sugaaya markay nool yihiin iyo markay dhintaanba kuwa gaaladana ilaahay baa dhuminaya oo munaafiqiintii gaaladu waxay dhihi doonaan laa adri iyo hahaa iyo afkalaqaad ayaa u taagan qubuurta imtixaankaasa ka jira su'aalaha imtixaankuna waa usuusha saddexda alusuulu alaaa allatii banaa biha shaykhu lislaam moxamed binu cabdilwahaam cala risaalati almashhuura usuulu alaa usuulu alaaaa kitaabkiisa uu ku magacaabay usuulu alaa usuulu alaaaa waa saddexda su'aala qabriga nanagu weydiin doono saddexda su'aalood ee qabriga nanagu su'aali doono yuu sheekhu kitaab ka alifay oo ka hadlaya man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka saddexdaas su-aalood wey ah, waxaa lagu weydiinaya rabbigaadii haddaad rububiyada u qirtay iyo koonka iyo maamulka uluuhiyada iyo caabudidda keligiiun aad caabuday asmaada iyo sifaatka keligii un haddaad u ibaatiso tacdiil iyo taxriif aadan samaynino keligii wixii ilahay uu isku sheegay nabigiisa ku sheegay aadan waxba ka leexleexinin hal taclamu lahu samiyan aad ku taagnaatay laysa ka midilihi shay saddexdaa haddii lagaa helay oo mu'min muuqina aad tahay nabi moxamedna aad kaga dayatay waxaa la sheegay oo dhan oo risaaladii iyo rasuulnimadii nabi maxamed calayhi salaam aad rumaysan tahay diinna aad diinta nabi maxamed allana uu soo dejiyey aad ka diin dhaqato dhaqan uu ku yahay su'aalaha saddexda ah culays kuguma aha jawaabtoodana ka adgagixi maysid mu'min haddaad tahay ilaahay rumaysan shaki ku jiranoo yaqiin diinta aaminsanoo rumaysan ku qanacsan haddaad tahay malaggaas dhawaaqiisa iyo hadalkiisa in haba yaraatee wax argagaxoy kugu keeni ma jirto taxsiilulxaasil waayo waxaad taqaanada soddon sano afartan sano konton sano aad laa ilaaha ila allah laheyd moxamedun rasuullah aad laheyd yaqiinsaneed ood rumaysneed oo aaminsaneed umuu malagu la soo istaagi ku dhabaamaci wey marka su-aasha jawaabteeda markaaba waa kuu cadday ka shamsi wey laakiin qofkii marka horeba cudur qabay qalbigiisa uu jiranaa midkaa weeye marka khabaayaadkiisii iyo wixii qarsoonaa ee foosha xumaa bannaanka uu imaanaayo af iyo ur aas waafaqsaneen kii ku noolaa weeye midka maalinta ceeboobi walciyaadu billaah saas darteed towxiidka iyo xaqiijintiisa usuulu alaaa iyo xaqiijintooda allabariga iyo quluubta ilaahay inuu nagu sugo iimaanka masaladaa in aad loo badya weeyaan kalimatu tawxiidna aad loogu wardiyo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah kelimada aad in loogu wardiyo wey oo loo badiyo walidalika arkaysaa waxaa ugu badan ee nabiga uu badin jiray calayhi salam saxaabadiisu ku boorin jiray kelimadaas ahaayeen mawaaqifta acmaasha cibaadaadka meelaha ugu muhiimsanna waxaa ka dhex muuqda tawxiidka ka dhex muuqda xajkaa la aadayo waad aragtay waxaa ugu horeeya xajka lagu xidhani labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka wey waa tawxiid haddaad kacbada tagto sidoo kale safa iyo marwa iyagaa la qaadi labadaba carafa khayru maa qultu ana wanabiyuuna qabli laa ilaha ila allah ayaa ugu khayr badan wain kaana fi lxadiidi qawl laakiin macnihii caamkahaabuu ku jira marka masalada masalatu tawxiida waa muhim waa muhim marka salaada la tukado maxaa la akhriyaa laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah salaadda subax maqasheen iyo maqribka iyaguna toban jeer oo gaar ah iyo meel boqol ah intaba way jirtaa oo tawxiidka la akhrinayo lagu wardinayo wax ah, qofka carabkiisa barta oo qalbigiisana ilaahay u duleeliyo waxaa la rajaynayaa aakhir kalaamkiisa inay noqoto laa ilaha ilala inay noqoto oo ilahayna waafajiya subxana wa tacala allahna waafajiyo qaalad camro waxay tidhi fasamictu caaishataan maqlo taquulu leh fakuntu waxaana asmacu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqli jiray bacda dalika intaa kadib markii loo waxyoodoo la yidhi arrintaasaa jirto qabriga waa laisku imtixaamaa wuxuu yatacawadu ilahay ka magangeli jiray min cadaabi الnaar wa cadaabi اlqabri buu ka magangeli jiray cadaabka naarta iyo cadaabka qabriga salaaddii markii la tukanaayo salaad walbaba aakhirkeeda waxaa lais amray in afar shay ilahay laga magangalo min cadaabi اlqabri wa min cadaabi الnaar wa min fitnati اlmaxya wاlmamaat wa min fitnati اlmasiix dijaal salaad walba markaad tukanaysa aakhirkeeda lagu khatimaa waxadaanah maxamed bn muana almuzani maxamed bn muhana alcanazi abu musa الzmn qala xadana cabdulwahaab athaqafi xa xadana ibn abi cumar xadana sufyan jamiican yaxya bnu saciidin fi hada isnaad bimili macna xadiidi sulayman bn bilaal baabu wuxuu ku saabsan yahay maa curida cala nabiy wixii nabiga calayh salaam loo bandhigay fii salaati lkusuufi qoraxmadoobaadka gudaheeda oo min amri ljannati wannaar jannadiiyo naartii baa nabiga loo bandhigay sala allah aleh wasalam wamaa dalika cala allahi bicasiiz ilahay culeyskuma aha jannadiiyo naartii baa nabiga la tusay tusidaasna ma aha in cilmi mushaahadadaasi maaha lagama wado cilmi iyo xaqiiqadeedii baa looga sheekeeye indhihiisu ku arkay waa mushaahada indhihiisu ku arkay rasuulka calayh isalaatu wasalaam waana dhacdaa arrintaasoo ilahay waxba kuma aha markii habeenkii leylat alisraa walmicraaj nabiga la dheelmiyey oo habeennimo intuu baytulmaqdis maray isla markiiba cirka loo sii buubiyey oo cirka loo sii qaaray sala allah aleh wasalam markuu ku soo laabtay subaxdii maka uu ka waabariistay oo uu yidhi reer qureysheed xalay waxaan tegay baytulmaqdis imtixaan adag bay weydiiyeen odayaashii tegi jiray baytulmaqdis baa waxay dhaheen bil baan u soconnaa billa waan ka soo soconnaa annagaa naqaano weydiinaya ninkan la daqiiqadan ku tagoon kaga soo laabtay annagaa imtixaamayn nabigana kuma baraaruginba markuu baytulmaqdis tegayay waddooyinkeeda iyo aaarteeda iyo calaamaadkeeda waa kii nabiga calai salaam aad u walbahaaray kacbada agteeda lagu imtixaamay xijriga agteeda nabiga calai salaam oo fadhiya baytulmaqdis oo dhanba intii lasoo qaaday hortiisa lasoo dhigay su-aashii la weydiiyeyba waa loo muujinaya rasuulka calayh salaam waa saa iyo waa saa iyo waa saas buu qudrada ilahi iyo awooddiisa fiiri makhluuqi bini aadamkiibaabaa adduunka salkiisa waxa ka socda bahal telefishin la yidhaahdo intay ka fiirsadaan bay qofkii arkayaan si mubaashirao toos ah oo layf ah maxaad u malaynaysaa allah subxaana wa taala awooddiisa qudradiisa waxba kuma aha marka sidaasoo kale wey jannadiiyo naarta nabiga waa loo muujiyey wuu arkay waxadaana yacquub bin ibraahim adawraqi qaala xadaana ismaaciil bnu culaya can hishaam adistiwaayi qaala xadaana abu zubayr moxamed bn muslim can jaabir bni cabdilaahi qaal kasafat shamsu qoraxdoo madoobaatay calaa cahdi rasuulilah nabiga alay slam xilligiisa fii yowmin maalin shadiidilxari qoraxdu ay aad u daran taha kuleelkeeda maalin aad u kulul bay ahayd unbay hal mar qoraxda madoobaatay fa sallaa rasuululah nabiga alay salam wuu u tukanay biasxaabii buu tujiyey fa ataala alqiyaama istaaggii buu dheereeyey xataa jacaluu waxay gudogeleen yakhiruun inay daadanayaan saxaabada qaar baa daatayba oo istaagii intay tahli waayeen dacfi iyo tabardarihaysa iyo xanuun iyo duudsi ay ka soo kaceen ayay kicii istaagnaan weeyanoo daateenba uma rakaca waa rukuucay nabigu nabiguse waa taagan yahay calayhi salaatu wasalaam cibaadada iyo daacada awooddu ilahay u siiyey nabiga faaaala waa dheereeyey rukuucdina sida istaaggii buu dheereeyey uma rafaca rukuucdii ka kacay koobaad faaaala waa dheereeyey qiyaam qiro kalu bilaabay uma rakaca waa rukuucay haddana rukuucdii labaad faaaala waa dheereeyey uma rafaca faaaala uma sajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma qaama waa istaagay ragcaddii labaad fasanaca wuxuu sameeyey naxwan min daaka sanaca wuxuu sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam naxwan wax lamida min daaka ragcaddii koobaad ayuu tiri labaadna sameeyey oo u tukaday fa waxay noqotay nabiga salaadiisii arbaca rakacaatin afar rukuucood rakacaadka iska ilaali waa rukuuc min tasmiyati kulli waynaadati lbacdi arbaca rakacaatin afar rukuucood iyo wa arbaca saajidaatin afar sujuudood oo fii rakcatayni laba ragcadooda ku jirta waa laba ragcadood uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam inahu curida calaya waxaa la ii bandhigay kullu shayin wax walba oo tuulajuunahu nina gelin doono dadkan arkaysaan adduunka ku nool meel bay marka dambe wada gelayaan oo laiskugu tegi haddii la dhinto qabrin laskuutad haddana meel baa la kala geli fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir waaye tuulajuunahu meelihii aad gelayseenoo jannaya naara yaa lay tusay buu nabiga calayhi salaam fa curidat calaya waxaa la ii bandhigay aljannatu jannadii xataa low tanaawaltu minha haddaan laaci lahaa qidafan rucub akhadtu waan soo qaadi lahaa yacni siday igu soo dhowaatay rucubteedii iyo midhaheedii jannada isku xidhnaa ayaaba ii soo dhowaatay oon damcay buyun inaan laaco saasuu nabiga calayhi salaam wuuba laacay ficlan kadibna haddana waa soo ceshaday gacanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam aw qaala wuxuu yidhi tanaawaltu minha qitfa waaban laacayba faqasurad yaddii canhu gacantaydii baa ka soo gaabatay oo markuu ku soo dhowaaday bay ka sii dhaqaaqday <coughs> rasuulka calayhi salaatu wasalaam laguma talagelin ilen in jannada midhaheeda adduunka lagu cuno meel baa loogu talagalay faqasurad yaddii canhu way ka gaabato wa curidat calaya waxaa la ii bandhigay annaaru naarta waxay tusaysaa naartii jannadu inay haddaba mawjuudan yihiin oy joogaan mawjuudataan xilligan ay xaadir yihiin oo joogaan naartan ololkeedii jannadana midhaheedii waana sidaa madhab ahlusunna ay ku wada tageen dhammaantoodba lam yukhaalif fii dalika ila almuctasila muctasiladaa khilaaftay oo le hadhow baa jannada la abuuri doonaa iyo naarta arrintaasna waxay khilaafeen qawaadicdii adiladii qur'aanigaheed iyo sunnadaheed qawaadicdahaa ayay khilaafeen fa ra'aytu fiiha waxaan arkay naartii aan arkay ee laytuse gudaheeda imra'atan haweenay min bani israa'iil naag reer banu israa'iilah oo tucadabu la cadaabayo fii hiratin laha bisab ay leedahay ayaa loo cadaabaya sababteed fii hira ee bisabab hira lahaa ayada ay lahaan jirtay yaa loo cadaabayaa maxay ku samaysay rabadatha way xidhay falam tudcimha cuntana mayna siinin walam tadacha iskamayna sii daynin taakul ha cunto min khashaashi lardi dhul socodka ardada ha cuntee meelaheed ka qaraabatee iskamayna sii daynin hadday xidhay cunto mayna siinin oo haddii intii la xidho meel loo cunto iyo cabid iyo wax la siiyo cinaaya la siiyo laga shaqeeyo la hagaajisto waxba dhibaataa ma laha waxba dhibaataa ma leh laakiin inaad xidho cunto iyo cabidna u diido waa cadaab wey xataa maata hazalan waxay u dhimatay eh, husaalan yacani weydnimo iyo macaluul bay u dhimatay wa ra'aytu waxaan arkay marka iyadii baa lagu cadaabaya iyadii baa intii naar laga dhigay ayay indhaha kala soo baxaysaa oo ciddiyaha ku xaganaysaa wa waxaan arkay abaa humaama camar ibnu maalik ninkii la dhihi jiray ibnu luxay yajuru isagoo jiidaayo qusadahu mindhicirkiisa fii naari naarta gudaheeda naarta gudaheeda isagoo oo intii naarta lagu tuuray oo caloosha ay ka soo dhacday xiidmihiisa isagoo saa ugu wareegaysanayo ayaan arkay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam wa inahum kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen dadku ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayxu laa yaksifaani lama madoobaadaan ilaa limowti cadiim qof weyn oo cadiim ah ayaa dhintay ayay dadku ku sheekaysan jireen wainahumaa buu nabigu yidhi qoraxda iyo dayixu aayataani waa laba aayadoodoo min aayaatillahi ka mida yuriikumuuhumaa ilaahay baa ina tusiyey inuu ilaahay marra iftiimin karo marra madoobayn karo fa idaa khasafaa hadday madoobaadaan fasalluu tukada xataa yanjaliya ilaa uu ka iftiimo iftiinka ka soo laabto tukada salaad tukada hebel baa dhintay iyo hebel baa saasta iska daaya ardada iyo samada labadaba ilaahay baa iska leh isagaana maamulka gacanta ku hayee idinku maxaan ina amray cabsada salaadda tukada ilahay xaggiisa u carara subxaanahu wa tacaala labadaasaa nabiga la tusay calayhi salaatu wasalaam haweenaydaas iyo ninkaas toos in naarta loo geeyey marka cadaabulqabri iyo naartii weyneed labadaasaa jirta in cadaabulqabriba aan lagu dayn inuu naarta toos loo geeyey baa nabiga la tusay sala allahu aleyh waali wasalam ninka la yidhahda camar binu luxay waan soo marrayo kaana awala man sayaba sawaa'iba wuxuu ahaa ninkii u horraysay oo xoolaha sawaa'ibta la yihahdo yidha xoolaha iska daaya neefkan isagaa hadda intaasoo nirgaaxa hashan hadday dhasho waxbaa yaaloo waxyaa loo raacana laska sii daayo ah, asnaamta iyo aalihadoodii iyo waxaas waa caado caaday ahayd marka caado sharciga khilaafsan buu la yimid caadaduna hadday sharciga khilaafsan tahay cadaab baa lagu galaa waxa ay dhahaan maahmaahda soomaaliyeeda ee caado la khilaafay cadaab allay dhashaa caado la khilaafay cadaab allay keentaa warkaa asagaa laysa calaa idlaaqihi caadadaasi waa caadada sharciga waafaqsan wey diinteenna iyo dhaqankeenna iyo shareecadeenna aan innaga ilaahay uuna siiyey kaabkaab ka soo gaadhnay qofkii khilaafsadaayoo dhaqanka lala yimaada cadaab buu ku geli waa qof dhaqanka lala yimide taas waa lagu fasiraa haddii loo toosiyo weyde haddii loo toosiyo mahmaahda laakiin in layska idlaaqo oo la yidhaahdo diintii ku dhaqankeedii caadaan ka hormarinaynaa caadadaasi cadaab keeni taas waxaa weeyaan waa kelimo aad khatar u ah keeni kartaa waa lagu gaaloobi karaa marka ninkaa caado xun buu la yimid dadkii calaa millata ibraahim alxaniif iska haysta oo ilaahay keligii caabudaaya wuxuu keenay asnaam asnaam buu keenay xoolihiina wuxuu yidhi intaasoo magac buu u bixiyey a ah, baxiire iyo saa'ibe iyo muxuu ahaa eh, waxaasuu u bixiyey waxbuu bixiyey ayib marka waxaasaa marka ninka lagu cadaabayaa oo ninkii dhaqan aan la aqooninoo diinta khilaafsan la yimaada asagaa dembigaas qaadan wax allaala wixii kaga daydana dembigoodii korka laga saaraya wainahum kaanuu waxay ahay yaquuluuna waa saa marka salaadin uu ka hadlay fasalluu xataa yanjali xadaanihi abu kasaan almisbiciyu qaal xadaana cabdilmalik bnu sabax can hishaam bi hada isnaad mila ila anahu qaal wa ra'aytu fi naari naarta gudaheeda waxaan ku arkay imra'atan haweeney ximyariya ximyari ah sawda'a madooboo dawiila dheer walam yaqun min bani israa'iil ma dhihin ximyari waa yaman ximyartu marka ximyar iyo yaman banu israa'iilka way deganaayeen wayna ku faaftay diintoodii in marka xagga dhaqan ahaanna ay banu israa'iil ahayd dhalasho ahaan iyo nasab ahaanna ximyariyad yemaniyadoo sawdaa ay ahayd waxba dhibaataa male waa lagu jamcin karaa wailaa banu israa'iil eh, waa ahaayeen innaka taatii waa ku dhihi jiray nabiga macaad binu jabal innaka taatii qowman ahla kitaab dad ahlulkitaabaad u tegi doontaa marka yeman loo diraayey qaala xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana cabdullahi bnu numayr xaa waxaddaana maxamed bin cabdillahi bn numayr wataqaaraba fi lafdi qaal xaddaana abi qaal xaddaana cabdilmalik can adaa can jaabirin qaal inkasafat shamsu qoraxdii waa madoobaatay fii cahdi rasuulilah xilligii nabiga calayh salaam yowma maata ibraahim ibnu rasuulillaahi sala allah alay waslam wiilkii nabiga calayhi salaam uu dhalay ibraahiim ahaa wax wiilo u dhalay wiilka ugu dambeeyey weeyaan qaasim baa ka horreeyey waxaa ka horreeyey cabdullaahi atayibu daahir waxaa ku xigay oo u dambeeyey ibraahiim inta kale isku hooyay ahaayeenoo khadiija dhashay carruurta nabiga oo dhan wiilaya gabdhaba toddobadaas lix ka mid a khadiija dhashay laakiin oo masar ka soo jeeday gabadhaasaa dhashay isagoo yar buu saqiiray nabigana calayh salaam markuu dhimanayey wax carruura oo olaadu sulbiya isaga uu dhalay wuxuu ka tegey faaduma binturasuul faadumana lix bilood bayba ka dambaysay nabiga sala allah aleh waali wasalam imtixaanka fiiri marka imtixaanka iyo ibtuluuhu mar walbaba wuxuu ku imaanaya yubtala asaalixuuna alamala falamhal siday u kala fadli badan yihiin marka nabiga daraja iyo rifca carruurtiisii lixdiiba inuu xabaalay hal gabadha uu ka tegey intaas oo xanuun iyo murug iyo walbahaar ah rifco iyo darajo ilahay u kordhinaya subxaana wa tacaala iyo in loo sii kordhiyo buyuut alxamdi guryaha amdigaxamdigaah dee qofkii ilmo ka saqiiro oo ilaahay ku mahadiyo oo sabra ilahay baa wuxuu leeyahy ubnuu lahu bayta wasamuuhu beyt alxamdi guriga xamdiga ku magacaaba guri guribaaba loo dhisayaaba bishardi hadduu iimaan leeyahay oo sabro oo alla ku xamdiyo oo qanco wey marka ibraahim maalintuu dhashay oo u dhintay yay qoraxda madoobaatay faqaala naasu dadkii baa waxay yidhaahdeen caado qadiime ah ina man kasafat waxay la madoobaatay qoraxda limowti ibraahim ibraahim dhimashadiis faqaama nabiyu sal ly slam baa istaagay fasallaa binaas dadkii buu tujiyey sita rakcaat lix rukuucood biarbaci sajdaad iyo afar sujuudood oo marka waxay noqonaysaa ragcad walba saddex rukuuc bada'a waa bilaabayoo fakabara allah akbar buu yidhi uma qara waa akhriya faadaalla qiraa buu dheereeyey uma rakaca waa rukuucay naxwa waxa lamida mimaa qaama inta uu istaagay uma rakaca waa rukuucay naxwa mimaa qaama uu ragcaddii hore taagnaa oo kale rukucsanaa uma ra'sahu madaxiisa min arukuuci faqara'a qira'atan qiro kale duuna alqira'ati aluula qiradii labaad ka hosaysa waa qiradii labaad wey uma rakaca waa rukuuca naxwan mima qaama intuu taagnaa in leeg ayuu rukuucdii labaadna rukuucsanaa qiyaamkii hore kii dambe ee qiyaamkii labaad wey iyo rukuucdii labaad baa isleeg uma rafaca ra'sahu madaxiisa u qaad min arukuuci faqara'a qira'atan qiro duuna alqira'ati aaniya qiradii labaad ka hosaysa uma rakaca waa rukuuca naxwan mima qaama uma rafaca ra'sahu min arukuuci uma nxadara waa hoobtay bisujuudi buu la hoobtay sujuuddii marka inay dheer tahay lama sheegin riwaayadan laakiin riwaayaday kala caddayn sujuuduna sida rukuucda iyo qiyaamka istaagga iyo rukuucdoo kale iyo sujuuddana u dheereed oo riwaayadan kala caddeeyey waa ziyaaratu iqa maqbuula waay riwaayadan sheegi weyday midda sheegtay baa laga hormarin fasajada sajdatayn laba sujuudoon dheer uma qaama waa istaagay ragcaddii labaad fa rakaca waa rukuucay aylan alaaa rakacaat saddex rukuucood laysa fiiha ragcatun ragcad ma jirto ilaa alatii qablahaa midda ka horraysa yaa adwalu ka dheer min alatii bacdaha midda ka dambaysa rukuuc walba midda ka horraysaa ka dheer ta dambaa ka sii yargaaban wa rukuucahu naxwa min sujuudihi rukuucdiisana sujuuddiisa ayay la mid aheed waa laga fahmay soo maarta sujuudu inay dheer tahay uma ta'akhara gadaal buu u siqay wa ta'akharat isufuufu nabigu si uu tukanayey umbaa la arkay nabigoo gadaal usoo siqaaya sufuuftii hore hadduu soo gaaray iyaguna gadaal buu u siqeen li'annahu imaamka in sufuufta hore ay ka dambeeyaan baa la rabaa inuu imaamka la safta safka la galo asal ma aha haddii laba qof iyo ka badan hadday yihiin waa inay gadaal ka taagan yihiin markay soo siqeen oo safka soo galeen nabiga intuu soo siqay safka soo galay gadaal bay u siqeen si nabiga imaamnimadiisii iyo keligiisi uu maarata meesha u taagnaado wa ta'akharat isufuufu khalfahu khalfahu gadaal bay u baxeen xata intahaynaa ilaa aan ka gaarno saan u siqaynay o isku daba soconay wa qaala abubakar wuxuu yihi xata intaha ila annisaa haweenkii safkoodii oo dambe ayaa la gaaray ayuuna gadaal bay u sii siqayaan uma taqadama haddana nabigu horay buu haddana u dhaqaaqay wataqadama annaasu dadkina way dhaqaaqeen macahu maciisa xataa qaama ilaa uu ka istaagay fii maqaamihi meeshii horey uu taagnaabu haddana nabigu calayh salaam ayuu istaagay dhaqdhaqaaqaas marka salaadda gudaheeda ah waa in la yidhaahdo waa waxaan salaadda waxba yeelaya nabigaa la yimid calayhi salaam waa dhaqdhaqaaq ama xaajo iyo daruuro ay keentay ama ma ahee yasiirahoo yar ama aan xidhiirhsanayn oo mutawaali aan ahayn intaasba waa lagu ta'wiiliyaa waa lagu fasiraa si loo fiiriyo riwaayaadka kale iyo arrimihii kale ee salaada xasiloonideedii iyo dhaqdhaqaaq la'aanteeda laisku amray marka laga hadlayo alxarakaatu fi salaad alxarakaatu fi salaad cala alaxkaami alkhamsa bay dhahaan salaada gudaheeda dhaqdhaqaaqa la dhaqdhaqaaqaayo waxaa lagu dureeriyaa ay ku socdaan axkaamtii shanteeda axkaamu takliifiya alkhamsa meeqa wey maxay yihiin axkaamu takliifi akaamta harciga marki laga hadlayo wadci iyo takliifi ba u qaybiyaan takliifigi shan buu ahaa maxay ahaayeen waajib iyo manduub oo sunnada ah muxaram iyo makruuh iyo mubaax shantaa weeye soo saamta maaha marka xarakaadka salaada gudaheeda shantaas baa lagu dureeriyaa ayib mar buu dhaqdhaqaaqa salaada gudaheeda wuxuu noqon waajib buu noqon salaada gudaheeda inaad dhaqdhaqaaqdo waa goorma markii aad salaada wax waajibaadkeeda ka mida ama waxyaalihii lagaa reebay ka mida dhaqdhaqaaqaas sababtiisa uu yahay wax waajiboo salaadda waajibaadkeedaad la imaanaysaa ama wax muxaramaadkii salaadda laga xarimay ka mid ahaad iska ilaalinaysaa dhaqdhaqaaqa sidaas oo kale hadduu yahay waa waajib markaasoo kale sida adoo salaadda tukanaya waxaad aragtay maradaada oo nijaasa saarantah maradaadii oo nijaas saaran tahay baad aragtay salaaddina waad ku jirtaa inaa intaa daqaaqdo marada meesha saaro soo qaadato tanna iska tuurto waajib bay kugu noqonaysaa liannahu dahaaratu thawb maradaada inay daahirtahay iyo badankaada iyo meeshaad ku tukanayso waxay ka mid tahay shuruudda salaadday ku ansaxdo dhaqaaqa noocaasa marka waajib buu kugu yahay waxaa kaloo lamida istiqbaalu qibla adoo xaggaa u tukanaayo oo qibladii moodaayo meeshaa u tukanayso qof wuxuu ku yidhi waryaa hebelow midig bay qiblada kaa haysaa midig isku qabo midig isku qabo markaasaa isqabatoo xagga u dhaqaaqday oo qiblada aad aaday dhaqaaqa waajib bay kuu tahay waa dhaqaaq waajiba liannu inaad qiblada u jeesato waajib weeyaan shuruuddu bay ka tahay marka waxaa weeyaan xarakaat ulwaajiba fi salaad baa la dhahaa xarakaadka muxaramka ah een la ogoleen salaadda gudaheeda dhaqaaqa aan la ogoleen muxuu yahay majtamacad fiihi alaaata awsaaf saddex tilmaamood wixii laga helay maxay yahay kaiir mutawaali liayri daruura kaiir mutawaali liqayri daruura saddexdaa wixii iskugu imaato dhaqdhaqaaqaas xaaraam weeyaan waxaan ka wadnaa waa dhaqaaq fara badan horta oo saddex dhaqdhaqaaq oo kale oo dhaqaaq fara badan weeye saddexdaa dhaqdhaqaaqna culimmadu dee kaiir markay leeyihiin xaddulkara waxay leeyihin saddex way ka bilaabani saddex dhaqdhaqaaq weeye kaiirku oo haddana xiriirto isku xigta oo isku xigtaa saddex wax daruuraa iyo baahi iyo xaajo oo ku haysana ma jirto salaadda way buraysaa markaas isagaa waana xaraam dhaqdhaqaaqa noocaasoo kale lama ogolo saddex midka sunnada ah hayga sunnadaa dhaqdhaqaaqa sunnadaa shay salaada sunankeeda ka mida yaad ku hagaajinaysaa ka taswiyati sufuufi safkii baad simaysaa qof baa meesha ka baxay safkii baad hagaajisay safka hore artay bannaan horaad u dhaqaaqoo safkii baad buuxisay salaada sunankeedii bay ka mid tahay taswiyat sufuuf sufuufta in la hagaajiyo dhaqaaqa marka maanta sunnu noqonaya sunnu noqonaya ama midka eh, eh, afaraad ee eh, ah makruuh waa dhaqdhaqaaq makruuha waxaa weeyaan waa xaraka yasiira biqayri xaaja dhaqaaq yar weeye oon saddex gaaraynin laakiin waxaad xaajood u qabtay ma laha waad iska xoqani sankaad farta gelini saacaddaabaad fiirini telefoonkaad fiirini hal mar ah waxaas waxaa weya salaadina ma burin laakiin waa makruuh iltifaad weeyaan nabigana wuxuu yidhi ikhtilaasu yakhtalisuhu shaydaanu fii salaati alcabdi salaadda khushuucdeeda baa kaa tagtay baahina kuuma hayso inaad fiiriso xilligan marka taa waa makruuh weeyaan amaa midda shanaade u dambaysa ee xarakada mubaaxa ah waxaa weeyaan waa xaraka yasiira bixaaja xaraka yar weeyaan laakiin waad u baahan tahay meel baa ku cuncuntay haddaad xoqi weydana khushuucdii salaaddii baaba dhaawac gaarayaaba oo maantao dhan ba waxaad dareemaysaa meesha ayada iltihaabka ku dhacay iyo xanuunka iyo xadxatada kaa haysa ayaa qalbigaada uu jiraa adoo hal mar marka intaad qabato iska soo xoqa oo wixii asaga dejiya ayaa kuu dhaanta intaad qalbigaadu xagga jiraayo khushuucda kaa tegi laheed marka waa xarako yaroo yasiir ah laakiin xaaje iyo baahi ayaa haddana keentay mubaax weeyaan shantaasay u qaybiyaan culummadu marka xarakaadkeeda arqaaqa salaada axkaamu takliifiya alhamsa ayay ku dabaqaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka kolle hore u dhaqaaqay leanna jannadii buu arkay marra gadaal buu usoo dhaqaaqayoo naartii buu arkay rasuulka calayhi salaam markaasuu eh, fansarafa xiina insaraf salaadii buu ka baxay nabigu walxaal qad aadat shamsu qoraxdii ay ku noqotay sideedii aadat min aada yaiidu aydan masderka aydantaa ficilkeedii wey aadat ishamsu qoraxdii waxay ku noqotay iftiinkeedii siday ahayd ayay ku noqotay injalat ishamsu baa loo jeeda waan soo marray faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa ayuha naasu dadow inama ashamsu qoraxda waalqamaru dayaxa aayataani inama ashamsu waalqamaru aayataani waa laba aayadood calaama ah waaweyn min aayaati illaahi aayaadka ilaahay kowniga ka mid ah lagu cibro qaatay alla lagu xasuusto lagu aqoonsado wainahumaa labaduba laa yankisifaani lama madoobaadaan limowti axadin qof dhinta min anaasi dadka ka mida kainan man kaana qofku rabaa ahaadee waqaala abubakar baa wuxuu yidhi limowti basharin bashar dhimashadiisa lama madoobaato faidaa ra'aytum haddaad aragtaan shaya wax isbedela min dalika madowaas ka mida fasalluu tukada xataa tanjaliya ilaa qoraxda ay ka iftiinto salaada tukada buu nabigu alai slam yidhi maa min shayin shay ma jira buu nabigu yidhi tuucaduuno ninyaboohaya wixii ninyaboohay oo ama janno ama naara ilaa qad ra'aytu waan arkay buu nabigu yidhi fii salaatii haadihi salaada gudaheedaa laygu tusay laqad jii'a binnaar naartii baaba la keenay wadaalikum xilligii arrinkiinaasna kaas isaga ahna xiina waa goortii aad ra'aytumuunii aragteen taakhartu anoo gadaalgadaal u siqay makhaafatan oona ka baqaaya an yusiibanii inuu isoo gaaro min laxfihaa oo min lafxihaa ololkeediiy humraheedii markaan ka baqay ololkeedii inuu isoo gaadho yaan gadaal usoo siqay buu nabiga sala allah aleh wasalam talfaxu wujuuhahum unnaar uu ilaha yidhi subxaana watacaala inuu naarka wejigay diiraysaa oy ka leefaysaa ololkeedii baa ka baqay oo gadaal noo soo siqay waxataa ra'aytu waxaan arkay fiihaa naarta gudaheeda saaxiba almixjan ninkii uu saaxiibka ahaa usha bakoorada uu saaxiibka ahaa ninkii bakoorada usha bakoorada madaxa qallacsanaa mexjan la dhahaa ninkaasoo naarta ku jira arkay buu yidhi yajuru isagoo jiidi oo ku wareegaysanaya qusbahu mindhicirkiisa fi naari naarta gudaheeda oo muxuu ahaa ninkaa qisadiisu kaana wuxuu ahaa buu nabigu yidhi yasriqu alxaaja xujayduu xadi jiray bimixjanihi ushiisa bakooradaabuu ku xadi jiray xeeladiisa fiiri fa in fudila lahu haddii la fahmo oo ushii bakooradaheed ee qallocsaneed intuu ushii fiideeda kala qabsado iyo ushii qallocsaneedna hoos buu marini dadkii xujayadaheed saa u daadsan oo bilqan yuu dhex qaadi marka saasuu dhex qaadi ushii bakooradaheedna saa ugu jiidayaa markaasuu deen waxay qabsan kartay qabsani waa iska soconi haddii la fahmoo la yidhaha war noo dhig noo la dhaho qaala wuxuu leeyahay inamaa tacallaqa bimaxjabi iska raallihaada ushaa iga qabsatay bakoraddaa qabsataye anigoo ma qastin buu dhihi haddii lagu ogaado wain qufila canhu haddii la halmaamoo la ogaan waayo dahaba bihi waa la tegaya xeeladaasuu tuuganimada ayuu isticmaali jiray xujadiidoo haddana dadka qiimaha badan ee martida ilaahaya ayuu haddana xadi jiray naartii baa loo dadejiyo toos baa isaga naarti loogu xawilay qabriba lalama sugin waxataa ra'aytu waxaan arkay fiihaa naarta gudaheeda saaxibata alhirra tii bisada iyo yaanyuurta iyo yarada u saaxiibkeed allatii midii rabadatahaa iska xidhay oo falan tudcimaa cuntada aan siinin lama ogolo xayawaankaasi guryaha joogjooga in la cadaabo walam tadaxaa iskamina sii deyna taakula cunto min khashaashi alardi xasharaadka iyo dhuulsocodka ilaa iska cunteen xataa maatad ilaahay ka dhimatay juucan gaajo darteed ayay xidhneed uma ji'a waa la keenay biljanna haddana jannadii baa lay tusay buu leeya calayh salaam wadalikum markaas isagaana xiina goortii way ra'aytumuuni ay aragteen taqadamtoona hore u dhaqaaqay janna baa lay tusay xataa qumtu waxaa man istaagay fii maqaamii meeshaan hadda taagnahayo hore walaqad madadtu waxaaban taagay yaddii gacantayda wa ana uriidu anoo dooni ana tanaawala inaan laaco min amariha midhaheeda litanduruu ilaha inaad fiirisaan waxaaba mohday oon u mohday inaan jannadii midhaheeda soo goosto si aad u aragtaan uma badaa lii waxaa ii daahirtay allah afcala inaanan samaynin kadibna jannadii waa laga fogeeyey famaa min shayin nidin yabou hayo ilaa qad ra'aytu waan arkay fii salaati haada salaadaydaan ku arkay janna iyo naar wixii laisku yabou weeyaan xadaana moxamed bn alcala alhamadani abu kurayb qaala xadaana ibnu numayr xadaana hishaam can faatimata faatima bint lmundir weeyaan can asmaa bint abi bakar ee ka warinaysa qaalad waxay tihi khasafat ishamsu qoraxdia madoobaatay calaa cahdi rasuulilah xilliga nabiga calayh salaam fadakhaltu calaa caaishaan u galay wahiya tusalli ayadoo tukanaysa faqultu waxaan idhi maa sha'nu nnaas salaad xilligeeda aan la tukan jirin oo dheer oo dadkao dhan jamaca ku tukanayaan asma hadday soo gashay caaisho walaasheeda yay tiri maxaa dhacay maxaa isbeddelay yusalluun maa naas maxaa dadku xaalkooda yusalluun ay u tukanayaan qof tukanayay la hadlaysaa ishaaray waxbay ka rabtaa ilama hadli kartee fa ashaarat bira'siha madaxii ishaartay ila samaa cirka caaisha cirka fiiri bay tiri arrintaas isbeddelkaasaa loo tukanaya faqultu waxaanin aaya ma aayadba ma aayad iyo calaamo isbeddel oo ku dhacay cirka daraaddeed baa salaatulkusuuf loo tukanayaa waa markii u horraysay ileenoola arkeen qaalad waxay tihi nacam haa ah, way ishaartay nacamta waa afka kamin dhihi way ishaartay haa bay ishaartay salaaddii bay iska gashay asmana iyaduna jamacadii bay dhinac ka gashay fa rasuulu llahi sala allah alay waslam alqiyaama istaaggii buu dheereeyay jiddan aad xataa tajallaanii bay leedahay asmaa tajallaanii waxaa i daboolay alghashyu daalkii daalkii baa i daboolay qofka hadduu muddo badan taagnaado oo daalka ka bato oo u lugogororo oo dhidid iyo shucuur badan uu la yimaado marka dambe inuu geb dhaho ood miyirbeelo ayaa dhici karta gaar ahaan hadduu ahaa qof xanuunsanaa ama waayeelaha ama taagnidu ay dhibaysay qofkaa isagaa waa miyirbeeli karaa waxay leedahay tajallaanii waxaa i daboolay alqishyu miyirbeelkii iyo daalkii ayaa i daboolay xoogow xanuun bay ka soo kacday oo duudsi bay ahayd duudsi bay ahayd marka iyadoon tabarba lahayn oo iska rafaadsan ayay salaad dheer gashay faakhadtu waxaan qaatay bay tihi qirbatan min maa sibraar biyo ah ilaa jambi dhinacayga yaallay yaan soo qaatay fa waxaan gudagalay asuba calaa ra'sii madaxaan iskaga shubaayey oo calaa wajhi wejigeeya min almaa biyihii markana dhaqaaqaasi waa xaajaa keentay mana xidhiidho wax fara badan ma aha way qaadano waa isku shubay hadhow haddana mar labaad qaalad waxay tidhi faاnsarafa rasuululahi sala allah alay waslam salaaddii wuu ka baxay walxaal qad tajallat ishamsu qoraxda ay iftiintay oo madowbuu ka baxay fakhadaba waa khudbeeyey rasuululah nabiga calayh salaam annaas dadkiibu u khudbeeyey o wacdiyey faxamid allah ilahay buu ku xamdiyey wa ahnaa calayhi ilahay buu ammaanay uma qaala wuxuu ama bacdu intaa kadib maa min shayin shay ma jiro lam akun aanan ahayn ra'aytuhu kii arkay hadda ka hor ilaa qad ra'aytuhu waan arkay fii maqaami haada meeshanaan ku arkay wax allaala wixii hadda ka hor aanan arkay maanta lay tusay buu nabig alai slam xata aljannata jannadii wanaara naartiiba waa lay tusay wa qad uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday buu nabigu yidhi annakum idinka dadow tuftanuuna in lana imtixaami doono fi lqubuuri qubuurta imtixaan baa ka jira qariiban wax u dhow oo mila fitnati masiidajaal masiixi dijaal fitnadiisa iyo imtixaanka uu dadka marin doono wax u dhow baa qabrigana laysku imtixaami laa adrii bay leedahay gabadhaa faadumaa aya daalika qaalad asma asma midkay tidhi ma qariiban baa wax u dhowbaa mise waa mila waaba lamidba fa waxaa la keenaya axadukum axadkiin haddii qabriga la geliyo dadkii oon weliba ka wada dareerin isagoo shanqadhooda maqli ayaa la fadhiisinoo lagu soo celin ruuxdii waa xaalad imtixaan iyo ijraa'aad intaas weeyaane nafta waa la qaadi markaa labadaasi meel ee uu kala mutaan la keenaya hadduu ehlu janno yahayna xilliyiin baayaa la geenaya ruuxdiisa halkaasi ku raaxaysan hadduu ehlu naar yahayna sijiin baa la gelini laakiin markaasi waa in si uu uga jawaaba su'aalaha ruuxdaa lagu soo celinaya mana soo bixi karoo reero adduunba ma aha dadba waxay ku leeyihin haddii uu fadhiistay oo dadkii uu maqlaayo muusoo boodo soo baxo amaa lahu dalik xaaladdu ku sugan yahay xaalad adduuma maahaba waa qof reera aakhara ah oo barsakh xaalad la yidhaahdu joogaa aakharadii weynaynta ma gaadhin adduunna ka teg xaaladda ayadae taraasidka ee ardada ah ee kuwa qabriga meeshaasu ku sugan yahay midigii bidixtoona ma bixi karo waa xukuman yahay marka xaaladaasu ku sugan yahay waa xaalad caalamulbarsakh baa la yidhaahdaayo cilmulqayb weeyaanoo wixii nanooga sheegay umaan aaminaynaa oon rumaynaynaa ilahayna ha noo fududaya subxaana wa tacaala dayib marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa la imtixaami ninkii imtixaankii waa kan waxyaala laisku imtixaamay fa yuqaalu waxaa lagu leeyahay maa cilmuka maa cilmuka cilmigaada muxuu yahay aqoontaad u leedahay bihaada rajuli ninkan imtixaanka waxaa la rabaa in wax qarsoon baa la rabaa imtixaanku inuu yahay wax bannaanka iska yaalla imtixaan ma noqdo haddii la yidhaahdo maa cilmuka birasuulillaahi dee waaba loo sheegay rasuulka ilahay baaba loo sheegay laakiin waxaa leeay bi hada baa leeyahay tacmiya ayaa ku jirta iyo qarin bi hada rajul ninkan maxaad ka og tahay ma rasuul baad u taqaanay mise wax kalea qalbigaada ku jiray nabiga calayh salaam baa lagu imtixaamaya qof walba nabigaa lagu imtixaamaya waa inu marka hadyigiisii qof walba uu raaco oo waddadiisii uu ku dhego oo jidkiisii uu raaco oo jeclaado maxabbadiisii iyo salligiisii iyo muxuu ahaa qadarintiisii intaba waa in laga hela qofka laga helo wey oodan khilaafin oo bidcaaba la imaanin qofkii bidca la imaado markii nabi maxamed uu wado kale jeexanaya oo dhahaya waa bidca xasana nafteedaa jeclaato wayla quman tahay dhahaya hadhow muxuu ku jawaabi maa cilmuka bi hada arajul ayaa la weydiin doonaa fa ama almuuminu muuminkii aw ilmuuqinu kii muuqinkaa yaqiiniyey waa shakuraawi laa adrii aya dalika labadaa qaarad asmaa midkay tiri labadaa midkay tiri ma garanaya bay leedaha faadumee fayaquulu muuminkii wuxuu dhihi huwa muxammadun huwa rasuuluullaahi jaana bilbayinaati wاlhuda ayuu leeyahay waa muxamed calayhi salaam huwa rasuullah waa rasuulka ilaahay oo isimkiisii iyo wasfigiisii labadiba wuu isku darayaa magaciisii iyo tilmaantiisii huwa rasuulullah jaana wuxuu noola yimid bilbayinaat aayada cadcad wاlhudaa hanuun buu noola yimid faajabna waan ajiibnay waacna waan adaycna waan aqbalay waa muuminkii wey ilahay uu kelimada xaqa ku sugay fi lxayaati dunya wa fi alaakhira alaaa miraar saddex jeer buu ku celin malaa'igtii su-aasha ay weydiisay buu si fiican oga jawaabi fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay nam iska saaxaa la leeyahay qad kunnaa waaban ahayn naclamu kuwa yaqaanaa innaka adigu la tu'minu inaad rumaysan tahay bihi muxamed sala allahu caleyh wasalam waan ogaynay oo malaa'igta marka hore waxba kama daahnayn waynana socdeenoo wayna ogaayeenoo waynuu sheekaysanayeen marka warkaada waan la soconnay mu'minna waa yaqaanaan munaafiqna waa yaqaanaan fa nam saalixan adoo suuban oo wanaagsan albaab jannaa loo furayaa halkaasuu ku raaxaysanayaa ruuxdiisaa raaxaysan jismiga iyo jirkana calaaqay la leedahay walow jirkan haba baaba'ee waxaa raaxaysanaya waa ruuxda ee raaxada dareemaya jirkuna xidhiir buu la leeyahay wa ama almunaafiqu munaafiqii aw almurtaab qofkii shakisnaa laa adri aya daalika labadaa midkii qaalad asmaa ay tiri ma ogiye fa yaquulu wuxuu leeyahay laa adrii nin kaled weydiiseen ma ogi ila maalintaasi su'aaluhu waxay ka soo baxayaan qalbiga afka oo laga hadhadlo oo qalbigana wax kale lagu haysto waa isku dhammaatay tubla saraa'ir waxay sir tahay xaqiiqadahaaba maanta hadlaaya marka wuxuu leeya laa adri awal rasuululahi buu adduunka dhahayay laakiin hadda qalbigii wuxuu ku jira uu rumaysnaabaa soo bixi laa adrii buu afka ka leeyahay ma ogi samictu naasa dadkii baan maqlo yaquuluuna shayan wax sheegsheegaaya faqultu ana waan iska yidhi dadkan baan iska raacsanaa buu leeyahy dadkan baan raacayay ee ani wax iimaan iyo yaqiinon haystay maba laha waxaasuu marka ku hadlaya walciyaadu billaah ilaahay iimaan iyo yaqiin hana siiyo shaki iyo taradudna ilaahay hanaga saaro yaa muqalib alquluub habit quluubana calaa diinik ducadaas aan badsanno xadaana abu bakr bn abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu usaama can hishaam can faatima can asmaa qaalad waxay tihi ataytu caaishataan u imaaday faida annaasu dadkii oo qiyaaman wada taagan baan arkay wahiya caaishana tusalli ay tukanayso faqultu maa shaanu naas dadka maxuu xaalkiisa yahay aaya baa layidhi salaada gal watasal xadiid binaxwi xadiid ibni numayr can hishaam akhbaranaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa sufyaan ibnu cuyayna can izuuriyi can curwa qaal laa taqul ha dhihin curwo wey kasafat ishamsu ha dhihin walaakiin qul waxaad tidhaahdaa khasafat ishamsu sida ay qaar culammada qamada ay dhaheen buu khilaafay qaar waxay leeyihiin kasafa oo kaafana qoraxdaa iska leh khasafana qamarkaa iska leh asaga wuxuu leeyahay qoraxdii khaa ka dhigo khasafa dheh dayici muxuu ahaa hadhihi kasafa hadhihin marka waa ijtihaad curwo uu la yimid radia allahu canhu ijtihaad weeyaan laakiin nusuusta axaadiista way ku soo aroortay khasafat ishamsu mar dhow baan soo marrayba qala xadaana yaxya bnu xabiib alxaariiyu qala xadaana khaalid bnu xaariin qala xadaana ibnu jurayjin qala xadaanii mansuur ibn cabdiraxmaan can ummihi hooyadiis safya binti shaybe aheed can asmaa binti abi bakar annaha qaalad waxay tidhi fazica nabiyu nabiga calah salaam baa argagaxay yowman maalin qoraxdaa madoobaatay waxaan uu nabiga arkin calayh salaam qoraxdoo dam tiri qaalad waxay tihi tacnii yowma maalintii kasafati shamsu qoraxda ay madoobaatay nabiga argagaxay fa akhada nabigu wuxuu qaaday dircan dirac buu la booday diricii kootiga u ahaa ee luqunta uu xidhan jiray ayuu la booday nabiga calay salaam goobu hoosta ku qabaa kii uu karko kala saaran lahaa meeshuu qaadan lahaabuu dirac la booday argagaxi daraaddiis oo guyi buu marayey fa udrika waxaa la gaarsiiyey udrika waxaa la gaarsiiyey biridaa'i guyiis guyi baa nabiga lagala daba ordoo loo geeyey faqaama nabigu waa istaagay meeshii salaadda lilnaasi dadkii qiyaaman istaag dhawiilan dheer low anna insaanahum qof ataa hadduu imaado lam yashcur ma ogaadeen ataa hadduu imaado lam yashcur ana nabiya sala la ala slam rakaca inuu rukuucay inuu nabiga rukuucay calayhi salaatu wasalaam hadda ka hor oo rukuucay maarata uu soo maray ma ogaadeen ama aan dhahno low anna insaanan insaankoo ataa yimaada low anna insaanan insaan ataa hadduu imaado insaankaasoo lam yashcur aan ogayn ana nabiya sala allah alay slam rakaca inuu rukuucay hadduu imaado maa xadaa muunan ku sheekaysteen annahu nabigu rakaca inuu rukuucay min duuliqiyaami istaagga dheerarkiisa oo rukuucdii dambe ee inturukuucdii intuu rukuucay qiyaamkii labaad uu istaagay qofkii ku soo xidhaa rukuuc buu soo maray iyo qiyaam ka dheer baa jiray kuwuuna sheekeeyeen midkan u malayn lahaa inuu ugu dheeryahay iyo rukuucda dambe u dheer buu isdhihi lahaa low anna insaanan qof ataa hadduu imaado insaankaasoo lam yashcur aan ogeyn anna nabiya sal l slam rakaca inuu rukuucay maa xadata kuma sheekeeyeen oomana maleeyeen annahu nabigu rakaca inuu rukuuca rukuuc adwala ka dheer min duuluqiyaama istaagga uu rukuucdii labaad uu ka kacay uu istaagay daraaddeed oo tii horaba ka sii dheereed mase oga waxadaanii saciid bnu yaxya alamawi qaala xadaanii abi qaala xadaanaa ibnu juraydin bihada lisnaad midlah waqaala wuxuu yidhi qiyaaman tawiilan istaag dheer yaquumu waa istaagi nabigu uma yarkacu waa rukuuci wazaada fajacaltu bay tidhi asma asma waxay tidhi way xanuunsaneed waa tii daashay ee biyahaas isku shubaysay fajacaltu bay tihi waxaan gudagalay anduru inaan fiirinayo ilalmar'ati haweenay asanna mina iga weyn marka intaan daalo aan dhao maab iska fadhiisatid waxaan arki buu yidhi naag waxaan arki bay tihi islaan iga weyn oo duqa ah, oo taagan oo adkaysanaysa waylalukhraa mid kalan haddana fiirinoo arki hiya asqama mina iga jiro badan haddaan jirro sheeganayo mid iga xanuun badan waata haddaan da'iyo aan daal sheeganayana habar duqa ah, oo taagan oo aan fadhiisanaynin baa ii muuqata fatashajactu markaasi deena ku dhiirigelaysa dhiirigelin bay ka heli waa ku geesi noqonaysaayo waa adkaysanaysaa waana arrin jirta haddii sideeda markaad aad cibaadaysanayso dadkaa la fiiriyaa dadkaa la fiiriyaa waa kanbu waa sabrayaan waxaad arkaysaa adigoo xoog leh qof oday ah oo intuu ammin damba soo guuro masaajijka imaado salaadda safka hore ku tukado istaag ku tukanaayo adigii xoogga lahaaye wax sheeganaaye warkaadii marka waxaad arkaysaa in waxba kusku jirin bal hebel meeshuu socday oo tukanaayo somarti ninkan odayga kan naafadaa bal fiiri kan xanuunsana issoo tahdiibaayo ee soo liicaayo adi xaggee laga haya waa iscananaya qofka marka sidaa weeyaan cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga dhammaan iyo xataa nicamta ilaahayna siiyey mar walba waxaad fiirisaa qofka kaa hooseeya induruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqikum ayuu nabiga calayh salaam yidhi ka kaa korreeya ha fiirinine ka kaa hooseeya fiiri sabraaya dadaalaaya culayska haysta ee haddana uu ku sabraayo adigu garo وxadaثnii أحmed بن سacيid الdarmي qaل xadaثna xabaan qaل xadaثna وhayb qaل xadaثna mansuur can umihi can asma bint abi bakr qaalad waxay tidhi kasafati shamsu qoraxdii waa madoobaatay calaa cahdi الnabiyi xilligii nabiga salى الlah عalيه wasalam maalintii ibraahim uu dhintay weeyaane fafazica nabigaa gagaxay faahda'a wuxuu gafay bidircin faahda'a nabiga calayh salaam wuxuu ku gafay oo ismoodsiiyey gu'iisii bidircin dirac buu isku maleeyey oo ku gafay oo u qaatay xataa udrika ilaa nabiga laga gaarhsiiyey biridaayi gu'iisii bacda dalika kadib gu'i baa la gaarhsiiyey qaalad waxay tihi faqadaytu xaajatii waan soo xaaja gutay marka koowaad uma ji'tu waan imaaday masjidkii wadakhaltu lmasjida masaajidkii baan soo galay fara'aytu waxaan arkay rasuulallah nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qaa'iman taagan faqumtu macahu anna waan istaago dadkii tukanaya baan ku darmaday fa adaala alqiyaama istaaggii buu dheeriyey xataa ra'aytunii waxaan is arkay bay tidhi uriidu anoo dooni an ajlisa inaan iska fadhiisto daal baa i qabtay oo inaan fadhiistaan damcay uma iltafatu saan baan u fiiriyey dhinacyahayga ila almar'ati baan fiiriya naag addaciifa qof haweenoo tabar daran oo da'ah oo taagan baan arkay fa aquulu waxaan dhihi haadihi adcafu minii tana iga daciifsane maxaan u fadhiisani fa aquumu waan istaagi farakaca waa rukuucay faaaala rukuuca rukuucdii buu nabigu dheereeyey uma rafaca ra'sahu faaaala alqiyaama istaaggii buu dheereeyey uma xataa low ana rajulan jaa'a hadduu yimaado huyila waxaa loo malagelini inahu ilayh asaga annahu nabigu lam yarkac inuuna rukuucin inuu nabiga calayi salaam uuna rukuucin buu u malaynayaa waqad rakaca waana rukuucay rukuuc taas ka horraysaa jirtay rukuuc ka horraysay ayaa jirtay tii horraysay u malayn dheerarka xadaana suweyd bnu saciid qaala xadaana xafs bnu maysara qaala xadaanii zayd bnu aslam can cadaa'i bnu yasaar waa dhici kartaa anahu lam yarkac ee lan yarkac bimacnaa lam inay tahay maba rukuuci doono isdhihi istaaggaa istaagas rukuuc ma leh xadaana suweyd bnu saciidin qaala xadaana xafs bnu maysara qaala xadaanii zayd bnu aslam can cadaa'i bnu yasaar can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal inkasafat shamsu qoraxda waa madoobatay calaa cahdi rasuuli xilliga nabiga alay slam fasallaa rasulullahi sal slam baa tukaday wannaasu maca faqaama waa istaagay qiyaaman tawiilan istaag dheer qadra naxwa suurati lbaqara suurat lbaqara wax u dhigma qadarkeed ayuu nabigu taagnaa oo wax akhrinayey salaadda marka siri bay aheyd bay ku xumaareen qaarkood kuwana waxay dheheen maya jahri bay aheede dadkaa badnaa kuwii dambe oo ibnu cabaas uu ka mid yahay dhallinyaradii gadaal joogtay mayna maqlaynin uma rakaca waa rukuucan rukuucan rukuuc dawiilan dheer uma rafaca waanu kor noqday faqaama qiyaaman طawiilan wahuwa duuna alqiyam alawal ka hooseeya uma rakaca rukuucan طawiilan wahuwa duuna rukuuc alawal uma sajada uma qiyaaman طawiilan wahuwa duuna alqiyam alawal uma rakaca rukuucan طawiilan wahuwa duuna rukuuc alawal uma rafaca faqaama qiyaaman طawiilan wahuwa duuna alqiyam alawal uma rakaca rukuucan طawiilan wahuwa duuna rukuuc alawal uma sajada uma insarafa soo marray xadidka meeqa jeer meeqa jeer soo marray hal baan ugu filan laakiin xadiidka inay isxoojiyaan oo asaaniiddan ay isxoojiso ayuu musanifka rabaayo isagu ujeeddadiisu waxaa weeyaan xadiidka in la xoojiyo uu ka baxo qaraabada iyo casiisnimada oo ilaa mashhuurba uu gaadho macnahaasa ku jira iyo fawaa'idaas iyo hayr kaleba uma insarafa salaadii buu ka baxay walxaal qad injalat ishamsu qoraxdii ay iftiintay oo faydantay kol haddii qoraxda faydantana salaatulkusuuf way dhammaatay marka adoo ku jira hadday qoraxda faydanto salaaddii waa dhammaystiri halka ku joojin maysa waa dhammaystiri laakiin markaaad ka baxdo salaaddii mar labaad salaad kale waa isku dhammaatay ma tukanaysa faqaala wuxuu yidhi ina shamsa qoraxda walqamara aayataani min aayaati illaah aayaadka ilahay bay ka mid yihiin laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati faida ra'aytum dalika faadkuruu llaha ilaahay xusa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuul allow ra'aynaaka waxaan ku aragnay adiga oo tanaawalta shayan wax laacay fii maqaamika haada meeshan meeshanaa taagnayd waxbaa saa u yarlaacdo hore u dhaqaaqdaye uma ra'aynaaka haddana waxaan ku aragnay kafafta adoo ka soo hadhay oo gadaalgadaal u soo baxaye maxaa dhacay faqaala nabigu wuxuu yidhi innii r'aytu ljanna jannadii baan arkay fatanaawaltu minha cunquudan rucub timirteedii cinabkeedii iyo midhaheedii kala duduwanaa ayaan damca inaan rucub isku xidhan aan laaco walow akhadtu haddaan soo qaadi lahaa la akaltum waad cuni laheedeen minhu xaggiisa maa baqiyat iddunya adduunyada intay baaqi tahay ma dhammaateen waad cuni laheedeen leanna jannadu sideedaba midhaheeda ma dhammaadaan ma dhammaanayso xabaddaad goysa meesheeda tu ka soo boodaysa wa ra'aytu naara naartina waan arkay falamara ma arkin kalyawma maanta oo kale mandaran wax la arko qadun weligays ka foolxun weligay muuqaal ka foolxun oon maanta ka hor aan arkay ma jirto naarta foolxumi hadday noqoto qiiqeeda iyo madooweeda iyo dadka lagu naaraayo iyo wax la fiiriyo ka foolxun ma laha nacuudu billahi min annaar wa ra'aytu waxaan arkay akara ahliha dadka ugu badan annisaa haweenkay ahaayeen qaaluu waxay dhaheen bima yaa rasuulallah rasuul allah haweenku waxay ugu bateen dadka naarta geli qaala nabigu wuxuu yidhi bikufrihinna gaalnimadood way ku kufriyaan waa kufrigii luqawigahaa kufri sharciya kufri luqawigaa jira kufriga luqawiga waxaa weeyaan satru waikfaa xuquuq alkhayr qofka xuquuqdiisa uu lahaa oo la qariyo waa nooc kufriga ka midow qiila waxaa la yidhi an yakfurna billaah ma ilahay way ku kufriyaan waxay raadinayaan kufrigii sharcigaha qaala wuxuu yidhi yukfirna alcashiira zawjkooda iyo ninkooda ayay nicamtiisa iyo abaalkiisa iyo waxtarkiisa oo dhan bay xaraalaan oo aasaan intooda badan wa bikufri lixsaan ixsaan iyo samafal wixii loo galayna way qariyaan ayagoo mahad oo ninkooda ammaani oo waa ku yar tahay low waxsanta u fiirsa adiguba low waxsanta haddaad ixsaan u samayso ilaa ixdaahunna midood addaara sanad zaman dhan haddaad usoo ixsaan samaynaysay oo xaalado kala duwan iyo baraari iyo barwaaqada fara badan aad u soo martay oo wax badan u soo hurtay uma ra'ad ay aragta minka xaggaada shay an waxay kugu aragto xogow maalin qaliil ah qaardu waxay leedahay maa ra'aytu ma arkin minka xaggaada khayran khayr kaama arkin qadun weligay bay leedahay kala reebi mayso maa ra'aytu minka khayran qadun weligay khayr kuguma arkin bay leedahay markay intay xoogo ku carooto ayay maarata wax kaa weydo khayrba kuguma arkin shalay wixii loo galay iyo darrada wixii loo galay iyo intaasoo samafal iyo wanaag iyo khayr ahaa intay fiiriso alxamdulilah intay tidhaahdo nicmadii loo galay iyo abaalkii inay xasuusato waxa maanta ahna ay indhaha ka laabato inta badan waa ku yar adag tahay وxadثnah mحamed بن rاafiع qال xadثna isxاaq can ibn ciisa أhbarna malik can zayd bn asلم fi hada اisnad mil غayr anhu qaal ثuma ra'ynaaka waxaan ku aragnay nabi ow takackacta adoo gadaalgadaal iyo cidhbo u soo baxay ayaan ku aragnay waa markuu naarta arkay nabiga calayh الsalaam baabu dikri man qaala inahu salaaة اlkusuufku rakacan ama inahu nabigu rakaca wuxuu rukuucay amaani rakacaatin sideed rukuucood fii arbaci sajdaati afar sujuudood wadata qowladaha ayada maxay deliishadeen yacnii labadii ragcadood ragcad walba afar rukuuc bay leedahay isku dar sideed bay noqdeen qolada ayada xadiidka shaadkaa bay qabsadeen xaddaana abu bin abi shayba qaala xaddaana ismaaciil bn culaya bn ibrahim maqsam xadaana can sufyaan can xabiib can daawuusin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal sallaa rasuulu llahi baa tukaday calayh salaam xiina goortii kasafati shamsu qoraxda markay madoobaatay amaana rakacaatin sideed ragcadood rakacda waxaa laga wadaa maanta rukuuc sideed rukuucood oo fii arbaci saajidaati afar sujuudood oo ragcad walbaba afar rukuuc buu la yimid oo mid walba qira leh wa can caliyin milu dalika sidaasoo kale laga wariyey ibnu cabaas iyo cali laba riwaayadood waxadaana moxamed bn muana wabakr bn khalaad kilaahuma can yaxya qaطaan qaala ibnmuana xadaana yaxya can sufyaan qaal xadaana xabiib can daawuusin ibni cabaasin cabdulahi can nabi sala allah aleh wasalam anahu sallaa fii kusuufin qoraxmadoobaad buu nabiga tukaday salaad qara'a wuu akhriyay uma rakaca kow uma qara'a waa akhriyay uma rakaca laba uma qara waa akhriya uma rakaca waa rukuucay saddex uma qara waa akhriya uma rakaca waa rukuucay afar waa ragcadda koowaad uma sajada qaala walukhra ragcadda labaadna miluhaa sidaasoo kale afar sideed bay ka noqonayaan riwaayadaasiyo taa soo marray ee sita rukuucaad aheed labadaba maxaa nidhi shaad weeyaan shaadkuna waxaa weeyaan mukhaalafatu fiqa liman huwa arjax minhu hadduu isku darsanan lahaa daciifnimo iyo mukhaalafatu fiqaat hadduu isku darsado maxaa la dhihi ya isagii oo daciifa iyo isagoo dadkii iqadaa khilaafay ama dad ka raajixsan munkar baa la dhihi karaa isaga marka munkar waxaa weeyaan mukhaalafatu daciif liiqaat ama liman hum arjaxu minhu ayaa munkar la dhahaa kalka kaas munkarka waa yar waa qof fiican oo iqa ah oo daabid oo cadli ah laakiin dad ka raajixsan oo ka badan buu khilaafay shaad baa la dhihi marka isaga marka xadiistiisa o la tuuri maayo markii la arkaba laakiin meeshan ayada ahee uu dadkaa khilaafay unbaa la dhihi iska raalli oo hebelow dadkii kale eed wax ka wariseene faraha badnaa waad khilaaftay maanta ilduuf baa kugu dhaxay ayaa la leeyahay wixii kalena dadka la jaanqaad marka laakiin qofka munkarkaa maalinta u horraysa lagu arkaba waxaa looleeyahay maanta kow soo maaha warkaadoo dambe la qaadan maayo lidacfika wa mukhaalafatika saasku kala duwan yihiin marka waxaa weeyaan maa fi saxiixayni maa fi saxiixayni asax qaacido wey maa fi saxiixayni asax hadday iskhilaafaan wax uu bukhaari ama muslim midkood la keli noqday iyo wax labadoodiba isku raaceen wixii labadooda isku raaceen baa la xoojinaya waxay labadooda isku raaceen maxay tahay racataani fii arbaci rukuucaatin oo arbaca rukuucaatin fii ragcatayni laba ragcadoodoo ragcad walbaba laba rukuuc ila afar rukuucood bay isku noqonayaan sidaas way sida mashhuurka ee muxuu ahaa ruwaadda ay u badan yihiin baabu dikri nidaa'i dhawaaqa bisalaati lkusuufi lagu dhawaaqi asalaatu jaamica ayuu ku saabsan yahay oo aadaan ma laha qoraxda haddii mudoowata la aadaami mahayo laakiin maxaa la leeyahay asalaatu jaamica asalaatu jaamica baa la dhihi dadka marka way garanayaan isbeddelka dhacay masaajidka ku aruurayaan xadaanii moxamed bnu raafic qaala xadaana abu nadr xadaana abu mucaawiya huwa shaybaan naxwiy can yaxya can abi salamata can cabdilaahi bn camr bn caasin xaa xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addaaramiyu qaala akhbarana yaxya bnu xasaan qaala xadaana mucaawiyata bnu salaam can yaxya bn abi kaiir alyamaani qaala ahbaranii abu salamata bn cabdiraxmaan azuhri can khabari cabdilaahi bn camr bn caas buu ka warramay annahu qaala inuu yidhi lama nkasafat ishamsu markii qoraxda maroogaato calaa cahdi rasuulilah xilliga nabiga calayi salaam nuudiya waa la dhawaaqay bisalaati jaamica oo bisalaati jaamica salaadu asalaata jaamica xikaaya asalaata jaamica ee uxduruu salaata salaata soo xaadira jaamicatan xaala kowniha jaamicatan ay tahay haddaad goddana way bannaan tahay ood muntadida khabar iskaga dhigto fa rakaca waa rukuucay rasuulullah nabiga calayh salaam ragcatayni laba ragcadood oo fii sajdatin rakaca ragcatayni laba rukuucood oo fii sajdatin ragcad gudahooda waa ragcaddii rakaca rasuululahi sal slam ragcatayni laba rukuucood oo fii sajdatin ay fii ragcatin ragcad gudaheed buu laba rukuuc la yimid uma qaama nabigu waa istaagay fa rakaca haddana wuxuu tukaday rukuucay ragcatayni laba rukuucoodoo fii sajdatin ragcad gudaheeda ayadan laba rukuucoodoo hal ragcada sajdada waa ragcad wey uma juliya can ishamsi qoraxdaa laga fayday faqaalat caaisha waxay tihi maa rakactu ma rukuucin rukuucan rukuuc qadun weligay walaa sajadtu ma sujuudin sujuudan sujuud qadun weligay kaana ahaa adwala minhu mid ka dheer rukuucda iyo sujuudda maalintaa nabiga uu la yimid ee la rukuucay la sujuuday wax ka dheer weligay ma rukuuceen ma sujuudin maxaa halkan laga fahmay waxaa laga fahmay iaalati sujuudi ka rukuuci sujuudda in la dheeray sida rukuucdoo kale labadaba waa la dheeranaya qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarna hisham can ismaaciil can qays bin abi xaazim can abi mascuud alansaari qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi ina ashamsa walqamar aayataani min aayaati illahi wey yukhawif llahu bihima ilahay wuxuu ku cabsigeliyaa cibaadda u cabsiinaya waa aayad eh wamaa nursilu bilaayaati ilaa takwiifa buu ilahay leeh aayaadkaasna wax kale lalama soo dirayo cabsigelin waay wainahumaa laa yankasifaan lama madoobaadaan limowti axadin qof dhintay min annaas ka mida faidaa ra'aytum haddaad aragtaan minha qoraxdii iyo dayixii shayan madow fasalluu salaad tukada wadcullahi ilaahay barya xataa yukshafa maa bikum dhibka iyo madoweyna haysta ilaa ilahay naga faydo xadana cubaydlah bn mucaad alcambari wayaya bnu xabibi qal xadana muctamir can ismaaciil can qays can abi mascuud ana rasuul lahi sala allah alay wasalam qaal ina shamsa walqamara laysa ma aha yankasifaanu kuwa la madoobaada limowti axadin shaqa kuma laha qof dhimashadiis minanaasi ka mida walaakinahuma aayataani waa laba aayadood min aayaatillahi ka mida faidaa ra'aytumuuhuma haddaad aragtaan madowaas faquumuu istaago fasalluu tukada ilahay baa ina cabsigelinaya cabsadow oo salaada ku carara waxadana abubakr bn abi shayba qaal xadana wakiic abu usaama bn numayr xa waxadana isxaaq bn ibraahim qaal akhbarana jariir wakiixa xadana ibn abi cumar xadana sufyaan wamarwan kulhum can ismaaciil bihada isnaad wa fii xadiidi sufyaan wawakiic waxaa ku sugan labadaasi xadiidkoodii waxaa ku sugan inka safat waxaa madoobaatay ashamsu yowma maat ibraahim faqaala wuxuu yidhi annaasu dadkiiba waxay dhaheen inkasafat ishamsu qoraxda waxay la madoobaatay limowti ibraahim ibraahim dhimashadiisii la madoobaatay caado jaahiliya oo jiri jirtay bay ahayd ilaahay ay weli qabaan qoraxda waxay la mudaaatay nin madaxaa dhintay nin culamaha dhintay nin xasaa dhintay waxaasna waxba kama jiro ilaahay inuna cabsigeliyo oo aayaadkiisa asaga uu lahaa sidaa hadduu ka dhigay wax walbaba awood buu u leeyahay carara oo cabsadu wey xadana abubakr bin abu caamir alashcariy cabdulahi bn baraad wamaxamed bn اlcalaa qaala xadana abu usama can buraydin can abi burdata can abi muusa qaal khasafat ishamsu qoraxdu waa madoobaatay fii zamani nabiy xilligii nabiga calayh salaam faqaama waa istaagay fazaca isagoo argagaxsan nabigu yakhshaa wuxuu ka baqaayay an takuuna saacatu inay saacadii noqoto asaaca saacaddaa waa tee saacadda qiyaama maya ee waxaa loo wadaa saacata cadaab saacata cadaab xilli cadaab uu soo degaayo inay arrintan ayadaa hornac u tahay ayuu ka baqay ee saacadda qiyaama ma aha waa ogyahay nabigu saacadda qiyaamo in calaamaadkeedii waaweynaa ee ka horreeyey iyo kuwo kale oo yar yaraba intaba weli ayna dhicin calaamaad baa ka horreeya qiyaamaha dhicideeda waa qiyaamaha iyadoo qoraxdu ayna xagga ka soo bixin oo dadkii noonoolaa xilliga aynan arkin qoraxdii oo galbeed ka soo baxday juuji wamaajuud dijaal soo bixidiisa ciise soo degiddiisa aayaad waaweyn oo isdaba socda adoon arkin qiyaamihii ma dhacaayo qiyaamihii ma dhacaayo goorti kuwaa imaan doonaan war loomahayo ma dhow yihiin ma fog yihiin allahu aclam guud ahaan way dhow yihiinoo markii loo fiiriyo adduunka aakhirkiisa marayna akhru zamaan baa ku jiraa laakiin berriya beri dambe lama dhigi karo qiyaamahaase waxaa ka horreeya kuwa inaad aragto kuwa inaad aragto hadduu qof dhawaaqo yidhahda qiyaamihi baa berri dhacayaa been baad sheegtaa laleeyahay masixudijaal maanan arkin juuju maajuujna maanan arkin qoraxdii xagga kama soo bixin daabatul ma soo bixin ciise ma soo degin aayaadka waaweynaa weli maanan arkin qiyaamo dhacaayo maanta waad dhihi kartaa maalin aan oo sabti uu dhawaaqoo yidhi waxaa lay tusay qiyaamaha dhici doonto maalin sabtiha ah. been baa sheegtaa laleeyahay qiyaamaha wuxuu dhici maalin jumco ah ayadana waxyaalaha dadka beenta sheega meesha lagu qabtay ka mid tahay waxyaalaha lagu qabto laga maaratay laga adkaaday ka mid tahay nabigu waa istaagay isagoo ka baqaaya saacad iyo calaama muxuu ahaa saacatu cadaab xataa ata almasjida masaajidkii buu nabigu yimid calayhi salaam faqaama waa istaagay yusalli isagoo tukanaya biadwal qiyaam istaagii ugu dheeraa wa rukuucun rukuucda ugu dheereed wa sujuudda ugu dheereed maa ra'aytu aan arkay nabigu oo yafcalu samaynaya fii salaatin salaad qadu weligii hadda ka hor ayuu nabigu maalintaa la yimid uma qaala wuxuu yidhi ina hadihi alaayaat aayaadkan samaawiga cirka iyo qoraxda iyo waxaas allatii yursilu llahu ilaahay uu soo diraayo laa takuunu lama imaadaano lama madoobaadaan limowti axadin qof dhintay walaa lixayaatii qof nool walaakina allaha ilaahay yursiluha waa diraya yukhawifu biha cibaada addoommihiisaasuu ku cabsigelinaya inta mu'miniintaa cabsan faidaa ra'aytum minhaa shayan haddaa wax aragtaan fafzacuu agagaxayo ilaa dikrihi dikriga ilaahay meel kale loo carari ma jirto ilahay xaggiisa unbaa loo carari iyo dikrigiisa wa ducaa'ihi bari allabariga allabariga ku carara hadday dhibaato imaato xaggee loo carari ilaahay waistikfaari istikfaarta badiya isagaa ilaahay inaga faydaya culayska iyo kurbada ah wa fii riwaayati ibni alcalaa kasafat shamsu qoraxdu a madoobaatay waqaal yukhawifu cibaadah addoomihiisu ilahay ku cabsigelinayaaye ha la cabsado dad baaba sawiray oo sawirro ka qaadi oo fiideo ka duubi oo weriyayaal baaba saa u dhex ordibaa qoraxdu markay madoobaanayso marka waxaa weeyaan wamaa nursi aayaddi maxay ahayd wamaa tuqni alaayaatu waannuduru can qowmin laa yuuminuun aayad kasta iyo digniin kasta oo la keena dadka mu'miniinta aan ahayn oo alla rumaysneen waxba ka maaragtay ka bedeli mayso waxbana u tari mayso oo sawiranayaanba waxadanii cubaydulahi bn cumar alqawaariiri qaal xadana bishr bn fadl xadana jurayriyu can abi lcalaa xayaan ibni cumayr ahaa can cabdiraxmaan bn samura qaal baynamaa ana armii anoo ganganaya bisahmi leebtayda biasumi anoo leeb iska leeb dhisanaya oo toog dhisanaya toog dhisashada iyo shiishka in la bartana way fiican tahay oo isticdaadku wayaano waacidu lahum ma stadactu min quwa ayuu ilaahay yidhi quwadana nabigaa fasiro wuxuu yidhi alaa ina quwata arami quwada waxaa weeyaan waa toogta iyo shiishka iyo waxgaridda taas weeyaamu nabiga saxaabada marka waa toog dhisan jireen anugoo iska gangananaya leebtayda fii xayaati rasuuliillah xilliga nabiga uu noolaa calayhi salaam inkasafati shamsu qoraxdoo madoobaatay fanabadtuhunna leebtaydii baan daadiyey wa qultu waxaan idhi la'anduranna waxaan fiirini oon fiirini maanta ilaa maa yaxdufu waxa soo darriya lirasuulilah ku soo darriya calayh salaam fii inkisaafi shamsi qoraxdaa madoobaatay alyowma maanta qoraxdaa maanta madoobaatay nabiga wuxuu soo darrisiiyo oo uu la imaado oo uu sheego yaan bal ka wardooni waa soo orday fantahaytu ilayhi nabigaan u imaaday sala allah aleh wasalam huwa raaficu yadayh isagoo gacmaha taagaya yadcuu ilaahay baryaaya wayukabiru kibaaranaya wayaxmudu xamdinaya wayuhalilu tawxiidanaya xataa julliya can shamsi qoraxdii baa la fayday faqara'a suuratayn laba suuradood buu akhriyey wa rakaca rakcatayn laba ragcadoodna waa tukaday oo ragcad walbaba laba rukuuc leh marka waxaa weeyaan mashhadkii waxaa weeyaan khulaasat lmashhad ninkan isagaa tartiib hadalkan uu akrinaayo tartiib umuuna samaynin oo hadda waxaad moodaa markaad fiiriso intuu nabigu takbiir iyo taxmiid iyo tawxiid la imaaday kadib inuu salaad laba suuradood tukaday oo salaad la imaaday imaadayoo saasay tusaysaa mana aha salaaddaa horraysay ayadaasa lagu dhex ducaystay ayadaas kadib baa tawxiid iyo tahliil iyo muxuu ahaa khudba la akhriyey marka wuxuu ku ka hadlayaa wixii dhacay buu si duuduuban kaaga sheekeeyey biduuni tartiib isagoon tartiibinin xadana abubakr bin abi shayba qal xadana cabdilacla bin cabdilacla can ujuraydi saciid can xayaan bni cumeyrin can cabdiraxmaan ibni samurata wa kaana min asxaabi rasuulilah saxaabi bu ahaye sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi saxaabigu kuntu artamii waxaan ganay fii asumi leyrtayda biasumin lii bilmadiina magaalada madiina meel iskaga toog dhisanaya fii xayaati rasuulilah xilliga nabiguu noolaa idku ka safati shamsi qoracda madoobaatay fanabadtuhaa leyrti baan iska daadiyey faqultu waxaani wallaahi la anduranna waxaan fiirinayaa ilaa maa xadaa lirasuulilah waxaa nabiga kusoo dariyey calayhi salaam fi kusuufi shamsi qoraxmadoobaadka qaala faataytuhu nabigaan u imaaday wa qaa'ima isagoo taagan fi salaati salaaddii gudaheedii salaaddu ku jira raafican yadayhi gacmii buu taagayaa fajacala yusabixu wayaxmudu wayuhalilu wayukabiru tasbiix iyo alxamdu lilah iyo tawxiidkii iyo takbiirtii buu la yimid wayadcuu ilahayna waa baryaya xataa xusira ilaa laga fayday canhaa qoraxdii madoogii laga qaaday qaala falamaa xusira canha qara'a suuratayn laba suuradood wasalla ragcatayn laba suuradood bu intuu tukaday ayuu eh, mxuu ahaa salla ragcataynna tukaday tan marka waxaad mooddaa bacda markii qoraxda ay faydantay kadib wey taas marka waxaa waxay khilaafsan tahay riwaayat eh, jamhuur ayay khilaafsan tahay ayaduna shaad weeyaan qala xadadna mxamed bn muana qala xadadna salim bn nuux ahbarana jurayriyu qala can xayaan ibn cumayr can cabdiraxmaan bn samura qaala baynama waqti ana atarama anoo tuuranaya biasumi lii leebtayd cala cahdi rasuuli xillu nabiga calayh salaam id khasafat shamsu qoraxdu waa madooba uma dakar naxwu xadiiihima waxadaana haarun bnu saciid leyli qaal xaddaana ibn wahbin akhbaranii camr bnu lxaari ana cabdiraxmaan bn qaasim xadaa can abihi alqaasim bn muxamed bin abi bakr sidiiq can cabdillaahi bni cumar anahu kaana wuxuu yukhbiru kii ka warrama can rasuuli ilah nabiga calayh salaam anahu nabigu qaala inuu yidhi ina ashamsa qoraxda waalqamara dayaxa laa yakhsifaani lama madoobaadaan limowti axadin qof dhintay walaa lixayaatii dhalashadiisa noloshiisa walaakinahumaa aayatun waa aayad min aayaati illahi ilahay aayaadkiisa kownka ka mida faidaa ra'aytumuuhuma haddaad aragtaan yani kusuuf iyo madow haddaad ku aragtaan fasalluu tukada waxadaana abu bakr bin abi shayba wamaxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xadaana muscab huwa min muqadimi qaal muxamed bin miqdaam xadaana zaa'ida ibn abi zakariya xadaana ziyad ibn cilaaqa wa fii riwaayati abubakr qaala ziyad ibn cilaaqa wuxuu yidhi samictu mugiirata bna shucba ayaan maqlay oo yaquulu leh inkasafat shamsu qoraxdeeda madoobaatay calaa cahdi rasuuli illah xilliga nabiga calayh salaam yowma maata ibraahim maalintuu dhintay ibraahim oo wiilka nabiga ah calayh salaam faqaala rasuulu llahi sala allah alayh waali wasalam wuxuu yidhi ina shamsa qoraxda walqamara dayaxa aayataani weeye min aayaatillahi ka mida laa yankasifaani lama madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaatihi caadadaasi jaahiliga ka taga faidaa ra'aytumuuhuma haddaad aragtaan fadcu llaha ilahay baryo wax kale lama ogolo in maaragtay qaylo kale iyo waxyaalo kale la qadqaado hadda kahor waxaan xasuustaa qoraxdii dayax baa madoobaaday dayax madoobaad buu ahaa annagoo joogna muqdisho markaasaa foox intii lasoo qaatay oo idimo lagu shubaybaa wax la qaadi oo waddada lagu qulqulaya waxaasna waa jiraa isaguna qolo walba caaday leedahay laakiin caado kasta oo shareecada khilaafta fahiya baaila man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun diinta waxaan ka mid ahayn winkii diin ahaan u qaataa oo la yimaadaa waa lagu celinaya lagama aqbalayo fadcu llaha ilaahay barya wasalluu tukada xataa yankashifa ilaa uu inaga fayidma mugdigii